bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd waxay yidhahdeen labada sheekh raximahum ullah macrifat alasmaa'i walkuna waalansaabi walalqaabi walmawaali hada maxaluhu mabxahuhu barashada la baranaya asmaada iyo kunyooyinka kunyadoo wixii ab iyo um lagu bilaabo ama ibni iyo ibnatin iyo waxa la midka ah, barashada la baranayo kunyada iyo walansaabi ansaabta iyo nisbada iyo walalqaabi alqaabta la baranayo laqabka iyo naanaysta iyo walmawaalii mawaalida la baranayo haada maxaluhaa mahalkeedii iyo mowdiceedii waa halka wuxuu sheekhu yiri raximah ullah wa mima tamusu alxaajatu ilayhi waxaa ka mid ah maa shayga tamusu ay taabanayso alxaajatu baahidu ilayhi xaggiisa waxaa ka mid ah macrifatu asmaa'i dawi lkunaa kuwa u saaxiibka kunyada magacyahooda in la barto min aruwaati xaalay ka mid yihiin kuwaasi ruwaadda xadiidka soo warinaya wa macrifatu kuna dawi lasmaa waxaa kaloo ka mid a ah waxyaalaha baahidu ay taabanayso yacni loo baahan yahay lagama maarmaanka macrifatu kuna dawi lasmaa'i asmaada kuwa u saaxiibka ah in la barto kunyooyinkooda oo minhum ruwaadda ka mid ah lianna araawi raawigu qad yudkaru bismihi taaratan mar waxaa laga yaabaa in lagu sheego magaciisa wa bikunyatihi taaratan marna lagu sheego kunyadiisa taaratan ukhraa mar kale oo fayadunuhu uu u maleeyo man laa macrifata lahu qofkaan aqoon u lahayn bidaalika arrinkaas in marna kunyadii lagu sheegay marna magacii lagu sheegay waxaa laga yaabaa inuu u maleeyo shakhsayn laba qof inay yihiin walxaal huwa qofkuna waaxidun uu yahay qof keligiis yani culimmadu waxay tilmaamayaan raximahumullah waxyaalaha lagama maarmaanka ah oo in la barto loo baahan yahay waxaa ka mid ah in la barto ragga kunyada ku caanbaxay magacooda in la barto ninbaa ku caanbaxay kunyo inaad magaciisa barato kadalika kuwa magacyahoodii ku caanbaxayna in la barto kunyadooda sababtaas sababta ay muhiimku tahayna waxaa weeyaan raawigii mar waxaa lagu sheegaya magaciisi marna waxaa lagu sheegayaa kunyadiisi haddii marka aadan baran fulaan ibnu fulaan in kunyadiisu ay yani kada ay tahay haddaadan baranin waxaa laga yaaba marka kunyada lagu sheego inaad cid kala moodo adoo kunyadii u yaqaana haddii magacii lagu sheegana inaad cid kala moodo marka inaad laba qof inay yihiin aad moodid ayaa markaasi in loo maleeyo si sidaa loogu malaynin ayay markaa muhiim u tahay in la barto wa huwa anwaacun yani noocyo weeyaan waaxid man ishtahara bismihi mid ku caanbaxay magaciisa duuna kunyatihi yani markaa kunyadii markaasi aan ku caanbixin aw cagsa daalika kaa cagsigiisa oo ishtahara bikunyatihi duuna ismihi naxw alxa ibnu cubaydillaah cabdiramaan ibn cawf wاlxasan ibn cali fakunyatu kuli waaxidin yani mid kasta kunyadiisu oo minhum ragga ka mid a abu muxamed weeye laakiin waxay ku caanbaxeen magacooda kunyada abu muxameda kumaysa caanbixin wanaxwi abi idriis alkhawlaani waxaa la mida midka ku caanbaxay kunyadiisa cagsi daalika yani kii hore wuxuu tusaaleeyey man ishtahara bismihi duuna kunyatihi aw cagsi daalika marka wuxuu noo tusaalaynayaa mid ku caanbaxay kunyadiisa magaciisa aan ku caanbixin wanaxwi abi idriisin alkhawlaani oo kale weeye ismuhu caa'idullaahi ibnu cabdillaah yani magaciisu waa caa'idullah laakiin wuxuu ku caanbaxay abu idriis alkhawlaani marka sidaa loo sheego le abu idriis alkhawlaani cidda markaas cilmiga xadiidka aqoonta u leh way garanaysaa waa macruuf wa abi isxaaq asabiici waxaa la mid ah ragga ku caanbaxay kunyadooda abi isxaaq asabiici ismuhu camar camar bn cabdilaahi magaciisu waa camar bn cabdilaahi laakiin wuxuu caan ku yahay abu isxaaq asabiici buu caan ku yahay abu idriisna alkhawlaani ayuu caan ku yahay kunyadaasi iyadoo markaa magaciisu caa'idullahi uu yahay kaas marka wuxuu noqonayaa mid ku caanbaxay magaciisa ama kunyadiisa ku caanbaxay labo man ismuhu kunyatuh mid magaciisu uu yahay kunyadiisa yacni kunyadii iyo magacu waa shay waaxid naxw abi bilaal alashcari can shariik oo ka warinaya shariik wa abi xasiin bifatxi alxaa almuhmala xaadaan dhibcda lahayn oo markaa la fatxiyo alxasiin abialxasiin la yidhaahdo ama abi xasiin oo ka warinaya can abi xaatim alraazi qaala wuxuu yidhi kullu waaxidin kullun mid kastooo minhumaa ka mida abi bilaal iyo abi xasiin ismii kunyatii magacaygu waa kunyadayda bimacnaa magacayga iyo kunyadaydu waa isku mid ayib abi bilaal alashcari oo ka warinaya eh, ani can shariik eh, magaciisu iyo kunyadiisu waa sidaas weeyaan abi xasiin waxaa inoo qoran abi xasiin inuu ka warinayo can abi xaatim laakiin waa cagsi waa cagsi sida ku sugan yani markaasi eh, ikhtisaar culum xadiidka abu xasiin ibnu yaxya ibnu sulaymaan alraazi shaykhu abi xaatim abi xaatim baa marka ardaygii ah halkan waxaa inoo qoran inuu abi xasiin ka warinayo abi xaatim oo shaykhu abi xaatim uu yahay laakiin waa cagsi oo yani abi xasiin waa sheekhii weeye abu xaatimna waa ardaygii abi xaatimna waa ardaygii marka sidaasay ugu sugan tahay abu xasiin ibnu yaxya ibnu sulaymaan alraazi shaykhu abi xaatim waayrihi abi xaatim buu sheekh u yahay ayib marka abi xasiin iyo abi bilaal mid kastaba wuxuu yidhi magacaygu iyo kunyadaydu waa isku mid abu bilaal ashcari ayaa la yidhaahdaa magaciisay kunyadiisa labaduba magacu wuxuu u yaallaa kunyo oo kale laakiin magaciisi waa abi bilaal abi xasiin kunyuu u egyahay laakiin waa magaciisi can abi xaatim araazi yani rawaa canhu abu xaatim araazi abu xaatim araazi baa ka wariyey wy isagu inuu wax ka wariyey abi xasiin qaala kullu waaxidin wuxuu yidhi mid kastooo minhumaa ka mida ah labadooda abu bilaal iyo abu xasiin ismii kunyatii ismigayga iyo kunyadaydu an waa isku mid weeyaan oo magacaygu waa kunyadayda wey saddex man ikhtulifa fi ismihi mid laisku khilaafay magaciisa naxw abi hurayrata radi allahu canhu ikhtulifa fi ismihi waa laisku khilaafay magaciisa wasmi abiihi aabbihi magaciisa calaa naxwi min aaaiina qowlan soddon qowl qadarkeed yani in la mid ah ayaa la khilaafay in qowlan ashharuha waxaa ugu caansan magacyahaasi cabdiraxmaan ibnu sakhar kaasaa ugu caansan marka alaaثiina qowlan baa lasugu khilaafay afar man ikhtulifa fii kunyatihi mid laisku khilaafay kunyadiisa naxwi usaama ibnu zayd faqiila waxaa la yidhi kunyatu abu khaarija abu khaarija la yidhaahdaa aw abu muxamed aw abu cabdillaahi aqwaalun ay fiihi aqwaal aqwaal baa ku sugan marka kunyadiisii ayaa laisu khilaafay magaciisi waa la garanaya usama ibnu zayd waa la garanaya waa macruuf waa ibnu xibi rasuuli sal alla alay wasalam kan shanaad waxaa weeye man kaurat kunaahu mid ay badatay kunyadiisu dhowr kunyuu leh naxw ibnu jurayj oo kale lahu kunyataani laba kunyuu leeyahay abu khaalid waa abulweliid ibnu jurayjna magaciisu waa cabdilmalik ibnu cabdilcasiiz ibnu jurayj jurayjku waa awowgiis weeyaan abdimalik ibn cabdilcaiz ibnu jurayj marka kunyadiisu abu khaalidna waa la yidhaahdaa abu alwaliidna waa la yidhaahdaa magaciisuna waa cabdimalik ibn cabdilcaiz ibnu jurayj lix man waafaqat kunyatuhu miday waafaqday kunyadiisu ismi abiihi magaca aabihi bay waafaqday kunyadiisa iyo magaca aabihi baa isku mid ah aw caksu daalika cagsigiisa cagsu daalika ka cagsigiisa wuxuu noqonayaa yani magaciisa kunyatuhu man waafaqat kunyatuhu isma abiihi marka waxay noqonaysaa magaciisa wuxuu waafaqayaa marka kunyada abihi naxw abi muslim alaqar ibnu muslim kunyadiisu waa abi muslim aabbihiisna muslim baa la yidhahdaa marka waxaa isku mid ah kunyadiisa iyo magaca abihi almadani araawi can abi hurayrata radi allahu canhu abu hurayru ka wariya wa abi isxaaq aaalaqaani ibnu isxaaq kunyadiisu waa abi isxaaq aabihina waa ibnu isxaaq wey wanaxu isxaaq ibnu abi isxaaq waxaa isku mida ah magaciisa iyo kunyada aabbihii magaciisa iyo kunyada aabbihii ayaa isku mida ah. marka asaga magaciisu waa isxaaq aabbihii kunyadiisuna waa abu isxaaq weeye marka meesha uu leeyahay aw caksu daalik kaa cagsigiisa oo raawiga kunyadiisa iyo raawiga magaciisa iyo kunyada aabbihi inay iswaafaqaan isxaaq ibn abi isxaaq asabiici asaabic man waafaqa ismu abiihi isma shaykhihi mid magaca aabbihii iyo waxaa iswaafaqay iyo magaca sheekhiisa naxw arabiic ibnu anas oo ka warinaya can anas radia allaahu canhu fa abuuhu bakriyun aabbihi waa bakri waa min bani bakar wa shaykhuhu anas ibnu malik khaadim nabiyi sal allahu aleh wasalam marka waxaa iswaafaqsan magaca aabbihii oo anas ah iyo magaca sheekhiisa oo anas ibnu maalik ah ayaa iswaafaqsan arabiic ibnu anas can abi anas arabiic ibnu anas can anas ibnu maalik aaamin eh, waxa weeye man waafaqa ismu raawi canhu man waafaqa mid waafaqa ismu raawiya canhu midka ka warinaya magaciisa ayaa wuxuu waafaqay isma shaykhihi magaca shaykhiisa man waafaqa yani miduu waafaqay ismu raawiya canhu midka isaga ka warinaya ayaa wuxuu waafaqay isma shaykhihi bimacnaa nin baa waxaa iswaafaqaya ardaygiisa iyo sheekhiisa isku magac noqonaya isugoo udhexeeya ardayga asaga ka horey wax ka warinaya iyo cidduu asagu magaca mil alimaam albuhaari yarwi canhu waxaa ka wariya muslim saaxib asaxiix baa ka wariya muslim ibn xajaaj alqushayri annaysaabuuri ayaa wax ka wariya saaxib asaxiix yarwi canhu waxaa ka warinaya muslimun saaxib asaxiix baa ka warinaya warawa albukhaariy bukhaarina wuu wariya can muslim ibn ibraahim alfarahidi alsdi bukhaarina wuxuu ka warinayaa sheekha imaam buhaari ardaygiisii ah ninka ka dambeeyo sheekhiisana waa muslim faqad yadunnu wuxuu u malaynaya man laa yacrifu dalika qofkan arrinkaa aqoon idaa samica markuu maqlo xadaanaa muslim can ilbukhaariyi can muslim markuu maqlo wuxuu malaynayaa ana hada isnaadun kani inuu yahay sanad maqluubun la dabagadiyey ayuu u malaynayaa aw fiihi takraaru ama inuu ku sugan yahay soo noqnoqod oo muslima laba goor la soo celiyey muslimka ardayga ahaa ayaa haddana sheekh laga dhigay marka takraar baa ku sugan ama qalbi baa ku suganoo ardaygii muslim ahaa ayaa sheekh laga dhigay marka meeshay ahayd muslimun can ilbukhaari baa waxaa laga dhigay bukhaariyo can muslim markuu arko bukhaariyo ka warinaya muslim ka warinaya ayaa wuxuu moodayaa muslimkan inuu yahay ardaygii marka qalbi baa ku dhacay buu isleehayo yani marka asalku wuxuu ahaa eh, an buaari an muslim can bukhaari bukhaari ama muslimu can ilbukhaari buu ahaa markuu arko bukhaariyun can muslim markuu arko ayaa wuxuu isleeyahay cagsi baa lagu sameeyey qalbi baa lagu sameeyey ama maya muslimkii baa dhowr goor la soo celceliyey ayib idaa samica faqad yadunnu wuxuu malaynayaa man laa yacrifu dalika qofkan arrinka aqoon idaa samica markuu maqlo xadaanaa musliman can albukhaari can muslim ana hada kani isnaadun inuu yahay maqluubun la qalbiyey la dabagediyey aw fiihi takraarun marka qalbiga wuxuu ka imaanaya oo loo malaynayaa in markii la arko bukhaari oo muslim ka warinaya in la yidhahdo cagsi weeyaano asalku wuxuu ahaa muslimun can albukhaari buu ahaa idan qalbi baa dhacay oo bukhaariyun can muslim baa la yidhi dhankaasuu qalbigu noqonaya ow fiihi takraaru ama takraar baa ku sugan oo la yidhahdo muslimkii ardayga ahaa ayaa la soo celceliyoo sheekh laga dhigay walaysa kadalika arrinkuna sidaa maahan oo muslimka ardayga ah iyo kan sheekha labay kale yihiin sagaal man itafaqa ismuhu mid iswaafaqay magaciisu iyo wasmu shaykhihi magaca shaykhiisa iyo wa shaykhi shaykhihi shaykha naxw cimraan can cimraan can cimraan waa ardaygii iyo sheekhii labaad baa markaasi isku magaca ah. faalawl kan hore cimraan alqasiir weeye waani abu rajaa alcuaaridi cimraan ibnu milxaan baa la yidhaahdaa waxaan ku soo marnay inuu ka mid ahaa yani markaas almukhadramuun buu ka mid ahaa waaliu ibnu xusayn waa cimraan ibnu xusayn saaxib albawaasiir xanuunkaas bawaasiirta ayaa ku dhacay marka yani xadiidkii ha salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan yani xadiidkaasi cidduu nabigu la khitaabay sal lla slam saxaabigaas xanuunkaasaa ku dhacay marka cimraan ibn xusayn weeyaan marka saddex nin baa kala warinaya cimraan alqasiir can cimraan ibn milxaan can cimraan ibn xusayn kan tobnaad waxa weye man itafaqa ismuhu mid ay iswaafaqday magaciisa iyo wasmu abihi magaca aabihi iyo wasmu jaddihi magaca awowgii naxw alxasan ibnu xasan ibnu xasan ibnu caliy ibni abi aalib radi allahu canhu waa saddex oo kale warinaya weyaan saddex xasan oo kale warinaya marka inankii iyo aabbihii iyo awowgii baa iswaafaqay ayib waxaa kaloo la mida ah muxamed ibnu muxamed ibnu muxamed way dhacdaa ko toban man waafaqat kunyatuhu mid ay waafaqda kunyadiisu kunyata zawjatihi xaaskiisa kunyadeeda isaga xaaskiisa isku kunya ah naxw abi ayuub wa ummi ayuub asaxaabiyeyni waa ninkii nebigu ku degey sal la alay slam saxaabigu ku degey markuu magaalada madiine tegey gurigiisuu ku degey abi ayuub alansaari magaciisa waa khaalid ibnu zayd baa la yihahda khaalid ibnu zayd marka abi ayuub gabadhiisuna waxaa loo yaqaanaa um ayuub waxaa la mida ah umudardaa iyo abudardaa labaduba waa isku kunyo weeyaan aia alamru kaalia arrinku waa saas min almuhimi waxaa ka mid a arrimaha muhiimka macrifatu alasmaa'i in la barto magacyaha almujarada laga dhartiray can alkuna kunyooyinka waxyaalaha muhimka waxaa ka mid a inaad barato magacyaha kunya aysan la socon wlkuna waxaa kaloo ka mid a muhiimka inaad barato kunyada almujarada laga dhartiray can alasmaa'i magacyo kunyo keliyoon magac la socon wa macrifatu mufrada min alasmaai waxaa kaloo muhiimka ka mid inaad barataan waa muhiim wlkuna wlalaab iyo kunyooyinka iyo naanaysyaha keligood ah yani cid kale aan lagu aqoon isagaa fasiro wuxuu sheekhu yidhi wahiya latii midda weeye lam yusama biha aan lagu magacaabin ila waaxidun hal qof mooyaane bimacnaa kunyo aan qofka lala wadaagay oo cid kale aan lagu arag magac cid kale aan lagu arag laqab asaga mayo cid kale aan lagu arag waxaa loo yaqaana marka alasmaa almufrada alalqaab almufrada yani markaas alkuna almufrada almufrada waxaa loo leeyahay lam yushaarik fiihi hayruhu cid kaloo la wadaagtay oo kunyadan ama laqabkan ama magacan leh ma ay jirto marka arrimahaas inaad ogaatana waa muhim fa min alasmaai mufrad waxaa ka mid ah asmaada keligood ah oo qofna aan markaa yani aan lala wadaagin ninkaas waxaa weeye ajmad ibnu cujayaan axmed baa inoo qora lakin waa khaa waa ajmad weeye axmed yani magac mufrada ma ahan dad badan baa loo bixiya axmed ayib nabi maxamed sal lla alay slam magacyadihiisa axmed baa ka mid ahaa marka waa ajmad weeyaan biljiim waa magac mufrada weeye ibnu ujayaan waa aabbihi ibnu ujayaan ka labaad waxaa weeye magaca ka mid a ah asmaada mufradada ah wa sandar bifatxi siin sandar mawla zimbaac aljudaami wuxuu mawlo u ahaa waxaa xoreeyey ninka la zimbaac aljudaami kuwaas marka waa tusaalayaal ka mida ah alasmaa almufrada wa min alkuna almufrada waxaa ka mida ah kunyooyinka la ifraadiyey waxaa ka mid ah abulcushara baa ka mid ah abulcushara ismuhu magaciisu usaamatu weeyaan usaama waa qowl aqwaasha ka mid ah shan qowl ayuu soo naqlinayaa alxaafid ibn xajar taqriibu tahdiibka shan magac waqiila kada waqiila kada marka kanaa ka mida ah, marka usaama ka mid a ah. afar kalena markaasi way jiraan oo markaa lagu magacaabay abulcushara marka ninkaasun baa loo yaqaanaa waxaa ka mida ah kunyooyinka mufradka wa abulcubaydayn bitaniyati xaalu markaasi ku dheehan yahay taniyo iyo wtaiiri bitaniyati watahiiri xaalu ku dheehnaaday taniyo musananimo iyo markaasi yarayn tahiir cubaydayn sida zaydayn oo kale taniyada waxaa laga eegayaa marka la sheegay waxaa la yidhaahdaa yani markaasi yani musanuhu yadaas yada nuunka yada xaraf ka horeeya waa inuu maftuux yahay almaftuuxi maa qablaha almaksuuri maa bacdaha marka yada masanahu iyo markaas jaamac mudakar saalim marka nasbaha iyo jarka ay joogaan labaduba ya baa lagu jira oo lagu nasbiyaa laakiin faariqo dhexda waxaa weeyaan masanihi waxaa la odhanayaa ya'dii almaftuuxi maa qablaha almaksuuri maa bacdaha zaydayni muxamadayni khaalidayni jamcina waxaa la odhanayaa ya'dii almaksuuri maa qablaha almaftuuxi maa bacdaha muxamadiina almaksuuri maa qablaha almaftuuxi maa bacdaha saasuu marka sheekhu leeyahay bitaniyati xaaluu ku dhehnaadayoo yada xaraf ka horreeya waa la fatxinaya cubaydayn baa la odhanaya watahiiri uayn ubayd yani markaasi ayaa cabdi baa cubayd lagu taskhiirinaya marka waa fucayl marka marka waxaa lasugu keenay altaniyatu wataskhiiru ismuhu magaciisu mucaawiya ibnu sabra ayaa la yidhaahdaa mucaawiya ibnu sabra ayaa la yidhahdaa marka abu ayuu caan ku yahay isagaana gaar u leh min aaabi ibn macuud wa huwa isaguna min aصxaabi ibn mascuud radi alahu canhu waa ardaydii ibn mascuud weeyaan ardaydii ibn mascuud ayuu ka mid yahay o alalqaabi mufrada waxaa ka mid a ah naanaysyaha mufradka oo aan lala wadaagaynin cidda lagu magacaabay safiinatu safiina ka mid a ah. safiinihii mawla rasuuli sal ala alay slam mawlihii nebi maxamed aha alayh salatu asalaam kuu xoreeyey ahaa ismuhu cumayr magaciis cumayr baa le waa taskhiir cumar aw mihraan aw saalix wa qiila hayru dalik kuwa waxaan hayna waa lagu sheegay ayib oo safiir waxaa lagu magacaaba bay leeyihiin yani markii nin xoog badan buu ahaa marka safarka lagu jiro dadku markay daalaan oo alaabta ay sidii ay qaadi waayaan bay isaga dhiibaan marka sidaasoo kaas waa doon yani wax kaas yani loo dhiibanayo marka nin xoog badan buu ahaa cabdisalaam ibnu saciid alkhayrawaani waa sheekha iskale almudawana kitaabka almudawana la yidhaahdo oo macruufka ka ah fiqiga maalikiga sheekha iskale weeyaan suxnuun buu markaasi ayaa la yaha suxnuun magaciisu waa cabdisalaam ibnu saciid alkhayrawaani marka suxnuunna waa laqabkiisa weeyaan asalka suxnuunku waa shimbir ayaa la yidhaahdaa shimbir baa la ohan jiray wamilu asmaai wlkuna fi lcinaaya waxaa la waxaa lamida fi lcinaayati biha yani markaa dadaalka lagu dadaalayo xagga dadaalka lagu dadaalayo waxaa la mida macrifat اlalqaabi in la barto naanaysyaha iyo walansaabi nisbada ciddaan qofkan meesha loo nisbaynay in la barto yani inaad barato qofkan magaciisa inaad barato kunyadiisa arrimahaas waa arrimo muhiima waxaa la mida marka inaad barato laqabyada iyo naanaysyaha iyo nisbada cid markaa wax loo nisbaynayo meel loo nisbaynayo ama makaan ama wax kale wlaqabu laqabku qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa bilafdi ismi ismiga lafdigiisii bimacnaa qofkii laqabkiisi iyo magaciisu waa isku mid naxwu safiina khaadim nabiyi sal allahu alay wasalam nabiga adeegihiisi ah aan u khidmayn jiray marka safiina waana laqab waana magac safiina wlaqabu qad yakuunu bilafdi ismi waqad yakuunu bilafdi اlkunya waxaa laga yaabaa laqabku iyo naanaystu inay noqoto inay ku timaaddo yani marka kunyadii naxwu abi turaab laqabu caliy bni abi aalib radi allahu canhu waa laqabkii iyo naanaystii u lahaa cali bni abi aalib radi allahu canhu oo maalin maalmaha ka mida yani intuu yar carooday ayuu marka masaajidka iska tegey masaajidku marka seexday nabigaa marka u yimid sal la ala slam masaajidka hurda markaasa wuxuu ku yidhi qobi abaa turaab masaajidka yani wuxuu ahaa car buu iska ahaa marka caradii iyo ciiddii baa markaa jirkiis taabatay markaasa wuxuu ku yidhi nebigu sal alla slam eh, qum ya aba turaab marka waana laqab eh, laqabkiina wuxuu ku yimi calaa suurati alkunya lianna ab iyo um iyo ibnun iyo ibnatun waxaa lagu yaqaanaa in kunyada lagu keeno ayaa lagu yaqaanaa marka waa laqabkiioo calaa suurati alkunya ku yimid waqad yakuunu noqdaa la arkaa yani markaasi laqabkii bilafdi kunyada lafdigeeda ku yimaado naxw abi turaab laqabu caliy bna abi aalib radi allahu canhu waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa laqabku nisbatahu in loo nisbaynayo raawigii ilaa caahatin xanuun ku dhacay baa loo nisbaynaya aw sinaacatin yani markaasi farsamo in loo nisbaynaya la arkaa aw xirfatin shaqo in loo nisbaynayo naxw alacraj acrajku waa laangarihii weeye marka waa caaha weeye waa marad waalkhayaad khayaadkuna waa kii dharka tolaya weeye dawaarlihii wey wlbazaar bazaarkuna waa midka geedka kataanka la yidhaahdo mirihiisa saliidda laga sameeye ka iibiye weeyaan bazaar wاnisbatu taacu nisbadu taqacu way dhacaysaa taaratan mar ila alqabiilati qabiilo ayaa marka wax loo nisbaynayaa wa hum qabiiladuna banuu abin waaxid waa kuwa markaasi aabo keliya leh bimacnaa hal meel bay ku wada dhammaanayaan marka la leeya waa qabiil qabiil fulaan marka la leeyahay ama alqabiil alfulaaniya marka la leeyahay yani kulluhum yandarijuuna min abin waaxid hal aabbay ka imaanayaan dhammaantood oo hal nin bay ku wada abtirsanayaan ayib wanisbatu taqacu way dhacaysaa taaratan mar waxay u dhacaysaa ila alqabiilati qabiilo ayaa qofka loo nisbaynayaa wa hum qabiiladuna banuu abin waaxid waa yani markaa kuwo isku aabbo waaxid ah hal aabbay yani wada leeyihiin oo ka dhexeeya naxw alqurashi quraysh marka waa laqab nin uu leeyahay weeyaan ayb wadawsi daws oo kale weeye waa qabiiladii abu hurayra addawsi waa qabiila min qabaa'il yaman weeyaan wa taaratan marna taqacu way dhacaysaa ila alwaani waddan bay u dhacaysaa oo qofka waddan baa loo nisbaynaya wa huwa waddankuna maxalu iqaamati alinsaani waa insaanku meesha uu degan yahay oo min baldatin magaalo ah aw dayacatin isagaa fasira daacadii wahiy almasracatu waa beer beer baa loo nisbaynaya aw sikatin sakad ah wuu fasiray wahiy almaxallatu waa makaanka weeye waa meesha qofku u dego wey maal waa makaanka weeye naxw albaqdaadi kii baqdaad loo nisbeeyey waاdayci kii beerta loo nisbeeyey wاlqaiici yani markaasi waa meel ka mid ah badaad wey wlqaiici wadaar alquni waiica asagaa inoo fasiraya aiic kii loo nisbeeyey iyo daaruquni kii loo nisbeeyey waqaiicatu daqiiq wadaar alquni maxilataani badaad qaiic iyo daaruqu waa laba makaan oo ku sugan magaalada baqdaad weeyaan marka aiica daqiiq yani waa meel magaceed weeyaan daaruqunina meel magaceed weeye labadaba badaad bay ku yaalaan marka dhammaantood waxaa loo nisbaynayaa imaa makaan baa loo nisbaynaya wa imaa beer baa loo nisbaynaya wahaakada marka eh, culimadu waxay yidhahen raximahum ullah eh, wa taaratan mar taqacu way dhacaysaa nisbadii ila lwatani wadan baa qofka loo nisbaynaya wa huwa wadankuna maxalu iqaamati linsaani insaanku meeshuu degan yahay weeye min baldatin magaalo ah aw daycatin wahiya daycaduna almasracatu masraca wey beerti weeye aw sikatin baa loo nisbaynayaa seko wa hiya sikaduna almaxilatu waa meesha qofka makaanka u degaya weeyaan naxw albaqdaadiyu waa magaalo baqdaad waa caasimata ciraaq waa la garanayaa wadayciyu kii dayaca loo nisbeeyey beerta loo nisbeeyey walqaiiciyu kii qaiic loo nisbeeyey wadaarlquni kii daaruqutni loo nisbeeyey daaruqutnina waa sheekhii macruufka ayaa loo nisbaynaya cali bni cumar abulxasan wa qaiicatu daqiiq wa daarulqutn labadaasi maxillataani waa laba meel oo bibaqdaada baqdaad ku sugan daarusalaamna waa la yidhaahdaa baqdaad waqad takuunu inay noqotaa la arkaa annisbatu nisbadu ilaa khayr alabi aabbaha meelaan ahayn in qofka loo nisbeeyo aabbihii cidaan ahayn naxw almiqdaad ibnu lswad nusba waxaa loo nisbeeyey ila aswad ibni cabdiyaquud baa loo nisbeeyey azuhri kaana wuxuu ahaa almiqdaad fii xijrihi ninkaa dhabtiisa mid ku sugan bimacnaa isagaa soo koriyey fatabanaahu inan buu ka dhigtay marka tabani yani qofku ilmo usan dhalin inuu yidhahdo anaa dhalay wainama huwa miqdaad waxa weeye wainama huwa isagu waxa weeyaan almiqdaad ibnu camar ibnu saclaba alkindi marka ninka loo nisbaynayo oo la leeyahay almiqdaad ibnu lswad aswadkaas waxa wey alaswad ibnu cabdiyaquu hooyadiisuu qabay hooyadiis ayuu qabay ayib marka rabiib buu u ahaa rabiib ayuu u ahaa isagaa soo korsaday inan buuna ka dhigtay waana wax carabtu ay yaqaaneen xilligii hore tabaniga marka dambe waa la diiday oo sharciga ayaa reebay maa kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum walaakin rasuul اllahi wakhatama الnabiyiin zayd ibnu xaaria waxa la ohan jiray zayd ibnu maxamed baa la ohan jiray maadaama nebigu sal lla alay slam uu xoreeyey zayd ibnu muxamed baa la ohan jiray alla marka wuxuu noo sheegay maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum yani raggiina mid ka mid ah nebi maxamed sal la alay slam aabba oo ma ahan udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah mawdic kale alla wuxuu inoogu sheegay aabbayaashood oogu yeera oo zayd ibnu xaaria iyo fulaan ibnu fulaan oogu yeera marka tabanigii waa la diiday sharcigu waa diiday marka eh, ka dhigtay sidaasaa marka loogu nisbeeyey oo loo yidhi almiqdaad ibnu lswad wailaa isagu waxa w miqdaad ibnu camar ibnu aclaba alkindi waana axad asaxaaba ayuu ka mid yahay waqad takuunu inay dhacdaa la arkaa anisbatu nisbadii ilaa hayr alabi aabbihii cidaan ahayn aabbihii qofka cidaan ahayn in loo nisbeeyo naxwu almiqdaad ibnu aswad nusiba waxaa loo nisbeeyey ila aswad ibnu cabdiyaquuth azuhri kaana wuxuu ahaa miqdaad fii xijrihi mid ku sugan dhabtiisa bimacnaa asagaa soo korsaday baa loo jeeda fatabanaahu inanbu markaa ka dhigtay wainamaa huwa almiqdaad ibnu camar weeyaan ibnu aclama alkindi waqad takuun nisbatu nisbadu inay noqotaa suurtagal ila lummi in qofkii loo nisbayo hooyadiis naxwu bilaal ibnu xamaama wa abuuhu rabax baa l bilaal ibnu rabax weeye marka aabbihii loo nisbaynayo laakiin marka la yidhaahdo ibnu xamaama xamaama waa hooyadiis weeye wa ismaaciil ibnu culaya ismaaciil ibnu culaya ismaaciilka ina culaya ahaa culayadu waa hooyadiis wa abuuhu aabbihiina ibraahim ibnu miqsam weeye alasadi walaaan yani way xoreeyeen yani asadi marka loo nisbaynayo waa walaa yani laysa huwa asadiyan isagoo asadi maahan laakiin walaa ahaan baa bani asad loogu nisbaynaya marka isagoo culayiya waa ka xanaaqi jiray qaar waxay soo naqliyeen yani markaas inuu habaari jiray dalika imaam shaafici raximah اllahu tacala markuu wax ka warinayo wuxuu odhan jiray ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsam aladii yuqaalu ibnu culaya yuqaalu wuxuu iska ilaalinaya hadalkii ama habaarkii buu iska ilaalinaya dadku ay yidhaahdaan anuma odhan hadda dadkaa yidhaahdaa ibnu culaya sawaadix ma waana meelaha laga soo reebayay ka mid tahay qofku hadduu wax dhibsanayo haddii la tacriif looga jeedo in qofkii lagu aqoonsado waa lagu sheegi karaa yani haddii la yidhaahdo ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsam inaan la garan baa la yani dad badan waxaa suurtagal inaysan garan laakiin marka la yidhahdo ismaaciil ibnu culaya yani cid kastoo cilmiga xadiidka calaaqala leh way garanaysaa in loo jeedo yani ninkaa weyne muxadidka ah ayib waqad takuunu nisbatu nisbadu inay noqotaa suurtagala ilaa hayri maa yatabaadar mid soo degdegaya hayrkii ila dihni maskaxda soo degdegaya waqad takuunu nisbatu nisbadu inay noqotaa suurtagala ilaa hayri maa shay hayrkiisa yatabaadaru u soo degdegaya ila dihni maskaxda bimacnaa marka la sheego qofkani oo waxaan lagu sheego waxbaa markiiba lasmoodsiinaya halkan looba nisbaynaya meel kala loo wadaa naxu khaalid alxadaa khaalidkii kaboolaha ahaa bimacnaa kabaha ka shaqayn jiray kabaha toli jiray taasaa loo fahmaya asaguna kabaha ma toli jirin kaana wuxuu ahaa yujaalisu mid la fadhiista alxadaa'iin niman kabaha tola marka markii la yidhaha khaalid alxadaa mutabaadirka maskaxda u degdegaya waxaa weeye anahu kaana saaxib alxidaa inuu kabaha toli jiray oo shaqada uu qaban jiray ayaa mutabaadir ah laakiin yani arrinka mutabaadirka maskaxda usoo degdegaya looma nisbaynaya waxaa loo nisbaynaya inuu nimankaasi uu saaxiib la ahaa oo la sheekaysan jiray taasaa logu nisbaynaya waqad takuun nisbatu nisba inay noqota la arkaa ilaa hayri maa shay hayrkii yatabaadaru usoo degdegaya ila dihni maskaxda naxwu khaalid alxadaa kaana wuxuu ahaa khaalid yujaalisu mid la fariistay alxadaa'iin niman kabaha tola waqad taqacu lansaabu nisbadu inay dhacdaa la arkaa alqaaban xaalayta oo nisbadii iyo laqabkii ayaa markaa isku mid noqonaya naxw khaalid ibnu makhlad alqaطawaani alkuufi luqa bidaalika arrinkaasaa laqab looga dhigay qaطwaani nisbatan nisbe loo nisbaynayo loo tiirinayo ilaa qaطwaan qaطwaan baa loo nisbaynaya wa huwa qaطwaankuna waxaa weeye tawiilurijlayni ninka lugiisu ay dhadheer yihiin almutaqaarib alkhawi tallaabadan isku dhoweeya waa nin luguhu ay dhadheer yihiin waxaa lagu yaqaanaa qofku hadduu yahay tawiilu rajulay inay tallaabadu dheer tahay soo maha marka ninkani wuxuu kulansaday bayna amrayn kownuhu tawiila rijlayn wa kownuhu mutaqaarib alkhawi tallaabadiisuna waa isku dhowda marka katawaankaas waana laqab waana nisbo ayib wa min almuhimi aydan waxyaalaha muhimka waxaa ka mid ah macrifatu asbaabi alalqaabi in la barto laqabkani ku baxay waalansaabi nisbadani sababtay ku baxday waxyaalaha muhimkay ka mid tahay id qad takuunu axyaanan waxaa laga yaabaa marmar inay noqoto calaa khilaafi aahiri daahirka si khilaafsan naxw mucaawiya ibn cabdilkariim addaal waa ninkaasoo kale dalla wuxuu ku lumay fii ariiqi maka mukarama yani waddada ama jidka maka mukarama ayuu ku lumay wa cabdullaahi ibni muxamed addaciif lidacfin fii jismihi waxaa daciif loogu yani wuxuu ahaa daciif aljismi nin caatu ahaa labadaa nin iyo ragga la midka aba marka lagu sheego yani nisbadaas marka lagu sheego waxaa la moodayaa yani wax kala laga fahmay addaal marka la yihahdo waxaa la moodayaa nin lunsan oo dariiq qaldan ku socda inuu yahay arrinkuna sidaa maaha nin wanaagsan buu ahaa laakiin addaal waxaa loogu bixiyey waxaa loo jeedaa nin dalaal ku sugan maahane waxaa loo jeeda wuu lumay ayib qofka lumayna dalaalka ha noqdo xagga diinta addaal waa la odhan karaa waxaa kaloo la odhan karaa hadduu yahay lumitaanku mid markaa xisi ah oo qofkii marka inuu wadadii caadiga ahayd oo la yaqaano inuu gara maro addaal baa la odhanaya marka laakiin midda mutabaadirka waxay noqonaysaa in la moodo inuu yahay nin xaqi gara maray arrinkuna sidaa maaha ninkan cabdulahi bn muxamed aaciif marka la yhado waxaa la moodaya inuu yahay daciif lxadii nin daciif ahoo waxba aan laga warin karin haddaad aragto an cabdulaahi ibn muxamed aaciif adoon raggi kale aqoon waxaas ohanaysa kan waa daciif iska dhaaf xadiikiisa faraha ka qaadba hadda waxa laga yaba xadiikiisa inuu bukhari ka sugan yahayba waxaas odhanaysaa war ninkan daciifka ah oo bukhaari wax ka warinay maxay tahay arrinkuna sidaa maaha dacfigani waa dacfun fii jismihi taas weeyaan min almuhimi waxaa ka mid ah waxyaalaha muhiimka ah aydan macrifatu asbaabi alalqaabi inaad ogaato asbaabta laqabkani uu ku baxay walansaabay nisbadan ay ku baxday id qad takuunu axyaanan waxaa laga yaabaa yani oo suurtagalah laqabkana ama nisbadana inay tahay axyaanan marmarka qaarkood calaa khilaafi daahiri daahirkaa si khilaafsan oo sida daahirka si aan ahayn baa marka loo jeedaa naxw mucaawiya ibn cabdilkariim addaal dalla wuu lumay fii ariiqi maka almukarama wa cabdulahi bn muxamed addaciif lidacfin fii jismi ayaa loogu magacaabay yani marka daciif loo yidhi qaala xaafid cabdilqani ibnu saciid alsdi wuxuu yidhi rajulaani jaliilaani lazimahumaa laqabaani qabiixaan rajulaani waa laba nin labada hadda lasoo sheega waa laba nin jaliilaani oo waaweyn lazimahumaa waxaa labadaa nin laasimay laqabaani laba naanays qabiixaani oo xunxun waa laba ninoo waaweyn labaduba addaal iyo yani markaasi addaciif waa laba laqaboo xunxun laakiin labada sheekh waa laba ninoo waaweyn weeyaan waxaa la mida ah, markaasi asaacia la mida ah. ulan ibn fulan asaacia saaciqadu waa masiibada weeye hebelkii masiibada ahaa sawaadix maaha marka liquwati xifdihi ayaa saa loo yidhi ee inuu masiibo yahay maaha oo dhibaato badan yahay wahaakada wanaxwuhu kaa waxaa la mid ah alxasan ibnu yaziid alqawiy liquwatihi cala alcibaada waa ninka la yidhaahdo alxasan ibnu yaziid alqawi liquwatihi cala alcibaada waxaa qawi loo yidhi cibaadada ayuu markaasi awood u lahaa oo nin cibaado badan buu ahaa laakiin marka la ego agga xadiika waa daciif marka alqawiy markaad maqasho waxaad moodaysaa qawiy lxifdi wa qawiy lxadii lakiin arrinku sidaa maaha waa qawiyun fi lcibaada waa nin cibaado badan weeyaan ayib anna waxa laga yaba qofku asagoo cibaadadiisu ay badan tahay marka la eego xagga eh, xadiidka inuu noqdo daciif asagoo xadiidka qawi ku ah waxaa laga yaabaa inuu xagga cibaadada daciif ku noqdo marka hadda quwadan loo nisbaynayo waa agga cibaadada ama agga xadiika waa aciif wa abi mascuud cuqba ibnu caamir albadri bader baa loo nisbeeyey lam yashhad badran bader kama qaybgelin wainamaa sakanahu uu degay bader fa nusiba ilayhi waa loo nisbeeyey cala asaxi qowlka sixada badan waa qowlka jumhuurta weeye in markaasi bader uusan ka qaybgelin laakiin uu degay bader oo saa loogu nisbeeyey laakiin qowlka yani waxa weyaan raajixa imaam bukhaari iyo muslimba ay ku tageen waxa weeyaan in uu yahay inuu ka qayb galay aar baabaa lagu soo wariyey xadii wa kaana miman shahida badran wuxuu ka mid ahaa kuwii bader ka qayb galay ayuu ka mid ahaa marka qowlkaa dambe ayaa markaasi ay doonanayaan imaam bukhaari iyo imaam muslimba raximahmullah mima ytailu bima taqadam waxaa ka mid ah mima yatasilu waxyaalaha la xiriirsamaya oo la xiriira waxaa ka mid a mima taqadam wuxuu soo hormaray waxyaalihii ina soo maray oo inoo soo hormaray waxyaalaha xiriirka laleh waxaa ka mid ah macrifat lmawaali in la barto mawaalida kuwa la xoreeyey oo min alculamaai culamada ah wruwaati kuwa xadiiska soo wariye ah waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha muhiimka ah waa macrifat اlikhwati in la barto walaalaha wlakhawaati ikhwada wiilasha walaalaha ah walakhawaat iyo gabdhaha walaalaha ah oo minhum ka mid a min alculamaai wruwaat culimada iyo markaa ruwaadda ah anwaacu lwalaa walaha noocyadiisa alwalaau waluhu calaa alaaati anwaacin saddex nooc weeye saddex nooc ayuu u qaybsamayaa kow walaa lcataaqati walo loo yaqaano walaa lcataaqa wahiya iyaduna waa walo markaasi xorayn qofkani qofkan waa xoreeyey marka waluu ku leehay waluhuna muxuu yahay waa calaaqo ka dhaxaysa weeyaan kan wax xoreeyey iyo kan la xoreeyey cilaaqadaasa waxaa loo yaqaanaa walaa taasaa la yidhahdaa ayib walaa lcataaqa wa iyaduna alakaru midda ugu badan weeyaan wa kaiiru min aruwaad in badanoo ruwaadda ka mida nusiba waxaa loo nisbeeyey ilaa qabiilati muctiqihi kii xoreeyey qabiilkiisa loo nisbeeyey naxw alleyf ibnu sacad almisri alfahmi mawla fahm waa sheekh macruufka ahaa wey muxadikii weynaa weeyaan xaafid bn xajar raximah allahu tacala kitaab gaaru ka alifay tarjamadiisa oo u bixiyey alraxma alkhayfiya fi tarjama allayfiya marka imaam weyn ayuu ahaa marka waxaa loo nisbaynayaa fahm baa loo nisbaynaya waa qabiil qabaaisha carabta ka mid ah faubtu ilaa fahmin ad eh, eh, markaas nin shaacira wuxuu leeyahay waxaan ku soo noqday reerkaygii reer fahm baan ku soo noqday faubtu ilaa fahmin wamaa kidtu aa'iban anoo ku sigta inaanan soo noqon baan u soo noqday marka fahm waa qabiila min qabail carab marka lay ibnu sacad almisri alfahmi fahm waxaa loogu nisbaynaya walaa yani awowayaashii cid ka mida ayay xoreeyeen saasa marka loogu nisbeeyey taasi marka waxa loo yaqaana walaa lcataaqa tan labaad waxaa weeye eh, walaaun biislaam walaaun bilislaam baa la yidhahdaa maxaa loo jeedaa wa huwa an yuslima rajulu waa nin inuu islaamo calaa yadi rajulin aakhar nin kale gacantiis inuu ku islaamo oo fayunsaba markaa loo nasbaya ilaa qabiilatihi qabiiladiisii yani ninkan wax soo islaamiyey qabiilkiisii ayaa loo nisbaynayaa ninkan soo islaamay lanna wuxuu ku leeyahay gallad buu ku leeyahay anqadahu allahu min annaar bisababih ayib naxw maxamed ibn ismaaciil albukhaari aljucfi jucfi baa loo nisbaynaya aslama wuu islaamay jadduhu almugiira maxamed ibn ismaaciil ibnu muiira awowgiis weeye awowgiisaas almuqiira wuu islaamay calaa yadi alyamaan ibnu akhnas aljucfi ninkaas gacantiisa ayuu ku soo islaamay fa nusiba ilayhi markaasaa loo nisbeeyey marka la leeyahay maxamed ibnu ismaaciil ibnu muiira aljucfi marka la leeyahay yani laysa min bani jucf ka mid maahan laakiin awowgiis maadaama uu ku soo islaamay ninkaa gacantiisa ninka uu ku soo islaamayna qabiilkiisu uu ah bani jucuf saasaa marka loogu nisbaynayaa marka waxaa loo yaqaanaa walaaun bilislaam baa la yidhaahdaa waana gallad weyn weeyaan qofka qof kale sabab oogu noqda inuu markaa soo islaamo waa nicmo yani gallad aad u weyn buu qofkaasi ku leeyahay lidaalika nebigu calayhi salatu slam wuxuu noo sheegay yani qofka qof yani markaasi taasi xoraynta ku saabsanayd yani qofkii qof xoreeya xubnihiisi oo dhan markaa naarta laga xoraynayo maadaama qofkani uu xoreeyey islaamnimadiina ajar weyn baa laga helaya lan yahdiy allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam nebigu sal alla alay waslam markuu dirayey cali bna abi aalib ila alyaman wuxuu ku lahaa hal qof ilahay inuu kusoo soo hanuuniyo sababkaaga ayaa kaaga fiican geelakiisa cascas marka ajar weyn ayuu qofkii markaasi ka helaya wa qiila waxaa la yidhi ina jaddahu afan saddex waxa weye walaaun bilxilfi nooca saddexaad waxa weeyaan walaa bilxilfi waa wele yani sababkiisu yahay xilfi eh, eh, eh, wax la yidhaahdo xilfigun waxa weeyaan heshiis ama gaashaanbuursi weeyaan bilxilf bilkasri hiya min almuxaalafati baa laga keenay muaalafo wa hiya muxaalafaduna almucaaqadatu waa heshiis maxaa lagu heshiinaya cala ata'aasuri in laisxoojiyo waatanaasuri laisku hiiliyo in isku hiiliyo ayib carabtu waxay odhan jireen wanansuru mawlaana wanaclamu annahu kama annaasi waxaan u gargaaraynaa oon garab istaagaynaa midka aan mawlahan nahay oo xaliifka aan nahay ayib waxaan ognahay dadka inuu la mid yahay oo muxuu kala mid yahay in lagu xadgudbayo asna uu xadgudbayo laba gooraba annagu waa garab istaagaynaa marka wanansuru mawlaana wanaclamu annahu kama annaas marka mawluhu wala'an bilxilfi wuxuu noqonayaa inay dadkii heshiiyaan eh, ay ku heshiiyaan aan markaa isxoojino oo markaasi arrimaha inaga dhaxeeya aan ka midowno ayib min almuxaalafati baa laga keenay walaaun bilxilf bilkasri xaadoo la kasriyo min almuxaalafati baa laga keenay waa isgaashaanbuursi wa hiya iyaduna almucaaqadatu waa heshiis waxaa lagu heshiinayaa cala ata'aasuri isxoojin watanaasuri iskaalmayn isku nusrayn iyo isku gargaarid naxw alimaam maalik ibnu anas alasbaxi ataymi walaan wala ayuu taymi ku yahay lianna nafarahu qabiilkiisii asbaxa wuxuu noqday mawaalin kuwa xilfi iyo heshiis la ah litaymi qurayshin taymkii reer quraysh ka mid ahaa bilxilfi ayay markaasi u noqdeen xilfi ayay markaa bani taym u noqdeen bimacnaa iskaashaanbuursi bay ku noqdeen bani taym nafarku qabiilka weeye abaa khuraashata ama anta daa nafarin faina qawmiya lam takulhum اdabacu watula shaacirku abaa khuraashata ama anta daa nafarin ay daa qabiilatin marka lana nafarahu ay lana qabiilatahu asbaxa waxay noqdeen mawaalin kuwa xaliifla ah litaymi qurayshin taymkii reer quraysh bilxilfi ayay markaasi iskaashaanbuursiya markaa taym ku noqdeen ayb saasa marka loogu nisbeeyey waqiila waxaa la yidhi ina jaddahu maali awowgii maali maali ibnu anas awowgiis maalik ibnu abi caamir kaana wuxuu ahaa ajiiran nin shaqaalo ah ayuu ahaa lialxata ibni cubaydilaahi cabdilahi baa inoo qoran lakin waa cubaydilaahi wuxuu u ahaa shaqaale lialxata ibni cubaydilaahi ataymi alxa ibni cubaydilaahi ataymi ayaa wuxuu u ahaa yani shaqaale marka maadaama awowgii uu ninkaa shaqaalaha sidaasaa marka loogu nisbeeyey banitayn haada alamru haada arrinku waa saase eh. eh, haada walafdu mawla lafdiga mawle mushtarakun waxa wadaagayo ka dhaxeeya bayna almawla alaclaa mawlaha sare wa huwa isaguna almuctiqu waa midka wax horeeyey bilkasri almuctiq waa ism faacil min actaqa fahuwa muctiq kii wax horeeyey ayaa wadaagaya wlmuxaalafi iyo kii markaasi xilfiga lala galay bifatxi muaala waa is mafcuul aalafa yuxaalifa wa muxaalaf waa midkii xilfiga iyo heshiiska lala galay ayuu markaasi soo gudagelaya wamanna waa soo gudagelaya waa koobsanaya waa wadaagaya aslama uu ku islaamay calaa yadayhi gacmihiisa hayruhu hayrkiis kuwaasaa wadaagaya iyo wa bayna almawla alasfal mawlaha hooseeya wahuwa asaguna alcatiiqu ay almactuuqu waa kii la xoreeyey wlmuxaalifu waa kii markaa cid kale xilfi iyo heshiis la galay bilkasri xaaluu ku dhehnaaday wlmuslimu kii islaamay calaa yaddi hayrihi bimacnaa mawle marka la leeyahay saddex noolaa soo gudagelaya maxay yihiin walaa alcitaaqa kii ku saabsanaa xoraynta iyo kii ku saabsanaa in la soo islaamiye qofkani iyo kii ku saabsanaa markaasi heshiis gaara ah inuu ka dhexeeyo marka mid kastaba laba qof buu ka dhexeeya kan wax xoreeyey yuu ka dhexeeya kii wax xoreeyey iyo kii la xoreeyey islaamiduna yay ka dhexaysaa kii wax islaamiyey iyo kii la soo islaamiyey middan kale oo ah walaa bilxilfna yay ka dhexaysaa kii galay heshiiska iyo kii lala galay soo waadix maaha marka kan sarana yani waxaa la odhan karaa eh, mawla waa la odhanaya oo kan sara muxuu yahay waa kan wax xoreeyey kan wax islaamiyey kan awoodda badanoo heshiiska lala galay mawle waa laodhanaya kuwan hooseeyana waa la odhanaya maxay yihiin waa kii la xoreeyey iyo kii la soo islaamiyey iyo kii heshiiska galay sowaadix maaha saddexduba n eh, kuwa sare iyo kuwa hoose labaduba mawle waa la odhanaya waxay yidhahdeen culimadu raximahumullah hada alamru hada arrinku waa saase walafdu lmawla lafdiga mawle mushtarakun wuxuu mushtarak ku yahay bimacnaa waxaa wadaagaya bayna almowla alaclaa mowlihii sare wahuwa almuctiq waa kii wax horeeyey bilkasri walmuxaalaf kii heshiiska lala galay oo isagu marka awoodda badnaa bilfatxi xaalu ku dhehnaaday muxaalaf wamancid aslama islaamay calaa yadahi gacantiis waxaa ku soo islaamay hayruhu kuwaas iyo wuxuu ka dhaxeeyaa wa bayna almowla alasfal iyo mowlihii hooseeyey wa huwa mowlaha asfalkuna wa alcatiiqu waa ficil macnaa mafcuul weeye qatil macnaa maqtuuloo kale wa huwa asagu kii hooseeyey isagaa la xoreeyey wlmuxaaliu kii cid kale heshiis la galay xaalafa yuxaalifa waa muxaalif waa ism faacil bilkasr xaalu ku dhehnaaday wlmuslimu iyo kii soo islaamay calaa yaddi hayrihi ku soo islaamay kelmadda yani markaasi mawlana macaani fara badan bale ilaa kow iyo labaatan macno ayaa loo isticmaalaa kow iyo labaatan macno waxaa nadmiyey sheekh layidhah maxamed ibnu aadam alwalowi wuxuu yhi wayuطlaqu اlmawla calى macaanin qarabtuha binadmi lilmacaani almaaliku alcabdu wamuctiqu ataa bkasri taa'ihi wafatxun habata wالصaaxibu اlqariib wabnu اlcami wاljaaru wاlnaziilu cinda اlqowmi wاlibnu wاlxaliifu wاlwaliyu wاlcamu wاlshariiku ya ukhayu wاlrabu wاlnaasiru wabnu اlأkhti wاlsihru wاlmuncimu kasran yaati wamuncamu calayhi fatxan habata wاtaabicu اlmuxibu khaatiman ataa fahiya waaxidu وacishruuna waqad saradaha alqaamuusu nicma almuctamad yani ko iyo labaatankan waxaa sheegay qaamuus almuxiidka lifayruuz aabadi ayaa sheegay marka ko iyo labaatan macno ayaa loo isticmaalaa marka waxaa ka mid ah labadan hadda meesha aan ku aragnay oo ah cidda wax xoraysay iyo marka ka la xoreeyey labaduba in lagu ilaaqi karo wa min fawaa'idi macrifati almawaali mawaalida in la barto fawaaidooda waxaa ka mid ah a wamacrifat اlikhwati wاlahwaat in la barto ikhwada eh, inamada walaalaha ah ragga walaalaha ah iyo dumarka walaalaha ah in la barto waxaa ka mida ah fawaaideyda minhum min aruwaa xaalay ka mid yihiin fawaaidda waxaa ka mida ah almnu in laga nabadgalo min allabsi in markaa wax kaa dheh galmaan wsalaamatu inaad ka nabadgasho min an yudanna in loo maleeyo almutacadidu kii tiroobay waaxidan mid aw yudanna in loo maleeyo hayru اlakhi walaal midaan ahayn ahan walaal lilishtiraaki wadaag ay wadaagayaan darteed fi ismi abi magaca aabbaha wadalika milu cabdilaahi ibni dinaar oo kale wey wa camar ibni dinaar kilaahumaa min abaqatin waaxida waa isku abaqo waa abaqatu taabiciin labadu waa taabiciin walaysa akhawayni walaalana maaha marka in badan bay dhacaysaa inay laba nin ay wadaagaan yani markaa magaca magaca aabbaha ay wadaagaan weliba ishtibah wuxuu aad u imaanaya marka isku martaba yihiin waxaa la moodaya maadaama ay isku abaqa yihiin ama abaqatu saxaaba ama abaqatu taabiciin ama cid ka hoosaysa ayaa waxaa la moodayaa inay walaalo yihiin baa la moodaya arrinkuna sidaa maahan camar ibnu dinaar iyo cabdullahi ibnu diinaar yacnii labaduba waa taabiciin laakiin walaalo maahan mid kastaba dinaar baa loo nisbeeyey ayaa markaa abba looga dhigay kitaabat alxadiii wa carduhu wa ismaacuhu wاlrixlaةu fii alabihi hada maxaluh halkanna waxay kaga hadlayaan culimmadu raximahum ullah xadiikii oo la qoro wa carduhu cala almashaayikh in loo bandhigo culimmadii loo cardiyo annaga shalay soo aragnay cardiga in markaa samaaca laftiisa la yidhaahdo cardi la yidhaahdo wa ismaacuhu in la maqashiyo dadka dadka in loo sheego wاrixlatu fii alabihi in loo safro oo loo rixlaysto marka dalabka la dalbayo intaasi haada maxaluhu wa mabxauhu halkan lagaga hadlaya wahiya waxaa weeye an takuuna wahiya axaadiidtu an takuuna waa inay tahay kitaabat alxadiid an takuuna waa inay ahaataa bikhaطin waadixin khad cad jaliyin muuqda oo daahir ah waa in lagu qoraa wa yushkilu ardaygu waa inuu xarakeeyaa almushkila midka mushkilka ah oo minhu ka mid ah kiisa mushkilkaayoo ku dhehgelmaya kuwa kale alladii yadkhulu fii ashkaalihi midka gelaya kuwa lamidkaa ku dhehgelmaya waa inuu xarakeeya ayib muxaalif muxaalaf muctiq muctaq waa xarakaysaa an haddii xarakada laga daayo la fahmi maya baa muctaq baa mase waa muctiq wahaakada marka wayushkil waa inuu xarakeeya almushkila midka mushkilkaayoo minhu ka mid a ah xadiidka wayanqua waa inuu dhibceeyaa naqad waa inuu u sameeyaa dhibco yani markaasi eh, xuruuftii wayaktuba waa inuu qoraa assaaqita wixii dhacayna cala alxaashiyati اlyumna dhinaca midig waa inuu ku qoraa dhinaca midig waa inuu ku qoraa meesha bannaanoo dhanka midiga waa inuu ku qoraa in amkana arrinka waa hadduu suurtoobay wayla ay ilaa yumkin hadduu suurtoobi waayo fa fil yusraa dhanka bidix buu ku qoraya xadiidka marka la qoraya hadday wax ka dhacaan oo aad dib ka ogaato wixii dhacay waxaad samaynaysaa intaad markaasi dhinac ka mid ah kitaabkii ama buuggii yan wax ku qoraysay dhinaciisa midig dhankiisa midig ayaa lagu qoraya haddii ay wax ka bannaan yihiin waxaa loo dooranaya midigta nebigu sal alla alay slam kaana yucjibuhu attayamun haddii ay sutoobi weydana waxaad ku qoraysaa dhanka bidix baa lagu qoraya wahiya an takuuna waa inay tahay kitaabada xadiidku bikhain waadixin had yani waadixa jaliyin markaa muuqda daahir ah wayushkil waa inuu xarakeeyo ardaygu almushkila yani midka mushkilkaa oo markaasi ku dhehgelmaya kuwo kale oo minhu xadiis ka mid ah wayanquda waa inuu dhibceeyaa oo wayaktuba uu qoraa asaaqada midka dhacay cala alxaashiyati xaashiyada waa inuu ku qoraa dhinaca alyumna ee markaa midig in amkana hadduu arrinkaa suurtoobaya wailaa haddii kale fafilyusra bidixduu ku qoraya samaacu lxadiii xadiidka maqalkiisa huwa samaaculxadiidku waxaa weeye talaqiihi in lala wa in la qaato weeye cala lmashaayikhi laga qaato mashaayikhda wa sharuhu qaadashada shardigeed waxaa weeye marka la qaadanayo waxaa la shardinaya iska qaada maaha an yakuuna aalibu ardaygu waa inuu yahay yaqidan mid soo jeeda waa inuu yahay qof baraarugsan waa inuu yahay waqta asamaaci yani wakhtiga maqalka min lafdi shaykhi sheekha lafdigiisa wakhtiga laga maqlayo qof soo jeeda waa inuu yahay aw ilqira'ati calayhi ama sheekha marka lagu dul akhrinayo waa inuu soo jeeda wa anlaa yatashaaqala waa inuusan ku mashquulin bimaa yukhilu wax dhimaya samaaciisa wax dhimaya ayib min kalaamin xaaluu yahay hadal aw qiraacatin qiro kale waa inuusan ku mashquulin aw kitaabati shayin yani qoraal uu qorayo hay shaygaasoo hayr masmuuci kii maqliga hayrkiisa waa inuusan ku mashquulin yani samaac alxadii waxa weeyaan qofku inuu ka qaato mashaayikhda shardigiisuna waxa weyaan qofku waa inuu soo jeedaa qof laakiin iska hurda marka uu sheekh wax sheegayo maba jooginba wujuuduhu ka cadami joogitaankiisu yanii wuxuu ka dhigan yahay ka cadami asagoon joogin oo kale leanna qof markuu soo jeedo oo la socdo waxa la sheegayo ayuu dabdin karaa lakiin hadduu iska seexdo muxuu dabdinayaa ayib liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wa huwa shahiid waa in la helaa arrimahaas qofka wax dhegaysanaya yani waa inuu goobjoog yahay oo meeshii yimaada wax lagu sheegayey qalbigiisu waa inuu soo xaadiriyaa liman kaana lahu qalbun aw alqa samca waa inuu dhegaystaa waxa la sheegay marka arrimahaas hadduu qofka joogo laakiin uusan soo jeedin oo wax kale ku mashquulsan yahay lama socon karo waxa la sheegay ayib taasi marka waxaa loo yaqaanaa samaacu alxadiid baa la yidhahdaa wa huwa talaqiihi weeye waa in lala kulmo waakhduu in la qaato can almashaayikh mashaayikhda laga qaato wa sharuhu sharu lahdi can almashaayikh waxaa shar u ah ama samaac lxadii waxaa shar u ah an yakuuna aalibu ardaygu waa inuu yahay yaqidan mid baraarugsan qof maqan waa inuusan noqon waqta samaaci yani wakhtiga laga maqlayo min lafdi shaykhi sheekha lafdigiisa hadalkiisa laga maqlayo xadiidka waa inuu soo jeedaa aw ilqira'ata caleyhi wakhtiga lagu akhrinayo wax dhimaya waan isku mahuul oo muxuu yahy waxa ku mashquulay min kalaamin ahaaday ora hadal inuu cid kala sheekaysanayo aw qiraa'atin inuu wax kale iska akhrisanayo ah aw kitaabati shayin inuu qorayo shay shaygaasoo hayrilmasmuuci waxaa la maqlayo waxaan ahayn ah lanna qofka hal qalbi buu leeh maa jacalahu lirajulin min qalbayn cardu lxadii xadiidka yani markaasi bandhigiisa wa huwa weeye cardigu an yuqaabila aalibu aalibkii inuu qaabilsiiyo an yuqaabila aalibu maca shaykhi shaykha maciisa xadiidkii waa inuu muqaabalo ku sameeyaa ama an yuqaabila aalibu maca shaykhi waa inuu la qaabilsiiyaa wixii uu qortay sheekha maciisa sawaaun kaana waxaa siman sawaaban ay mustawin waxaa siman kaana maca shaykhi sheekha maciisa ha ahaado asluhu asalkii isaguna uu soo qortay sheekhu oo sheekhiis uu ka soo qortay am cawala am ha cuskada sheekhu calaa xifdihi xifdigiisa aw yuqaabila aalibu aalibku waa inuu la muqaabaleeya wixii uu qortay maca iqatin iqo waa inuu la muqaabaleeya iqadaasoo hayrihi asagaan ahayn aw yuqaabila waa inuu la qaabilsiiya ardaygu binafsihi naftiisa calaa asli shaykhi asalkii sheekha aw farcin farac waa inuu qaabilsiiyaa faracaasoo muqaabalin calayhi la qaabilsiiyey calayhi ay calaa asli shaykh cardulxadiid waxaa weeyaan axaadiidtii aad qoratay inaadan ku kaaftoomin qoraalka ka qoratay sheekha maxaad samaynaysaa markaad qorato qoraalkii baad soo qaadaysaa kii aad ka qortay ayaad markaasi wixii aad qoratay baad sheekha oola tegaysaa sheekhay baad ka saxanaysaa marka sheekha marka uu ku saxayo waxaa isku mid mida ah inuu haysto kii uu kaaga yeeriyey ama inuu yahay mid xafidsan oo qaybsan ood ku dul arinaysaa markaasuu kuu saxaya oo ku ohanaya kan saa maaha kana saa maaha wahaakada waa lagu saxaya labadaa hadduu waayo sheekhii ma helin asalkiisii ama sheekhii oo xafidsan oo muusan bandhigin muxuu samaynaya arday kale oo iqa ah oo laakiin ka saxday sheekha kiisii ayuu odhanaya haddaba ii ari kaaga ahri kiisii buu hayaa wixii ka qaldama markaa saxanaya taa hadduu waayo isagaa intuu soo qaato kii sheekh ah intuu soo qaato ama arday asaga la mid ah laakiin ka saxday sheekha kiisii ayuu markaa asagu isbarbar dhigayaa markaasuu ka saxanaya soo waadix maaha intuba marka cardiga waa la yidhaahdaa intuba cardulxadii waa la yidhaahdaa marka wixii aad qoratay waa inaad iska hubisa weeyaan lanna waxaa suurtagala inaad si qalada u dabdisay baa suurtagala wa huwa an yuqaabila aalibu alkitaaba kitaabka uu qoray waa inuu qaabilsiiyaa maca shaykhi sheikha maciisa kitaabkii sheikha uu hayey waa inuu la qaabilsiiyaa sawaaun ay mustawin waxaa siman kaana maca shaykhi sheikha maciisa ha ahaado asluhu asalkiisa am cawala ama ha cuskada sheekhu calaa xifdii xifdigiisa sheekhu dushuba ka hayaaba markaasuu ku dul akhrinaya aw yuqaabila waa inuu qaabilsiiyaa ardaygii kitaabkii uu qortay ee kitaabahu maca iqatin hayrihi iqaan asaga ahayn ayuu odhanaya haddaba akhri kaa adhaysid aw yuqaabilo waa inuu qaabilsiiye ardaygu wixii uu qortay binafsihi naftiisa ayib muxuu qaabilsiinayaa calaa asli shaykhi sheekha asalkiisa marka muqaabaladu waa saxid weeyaan an yuqaabila aalibu ay an yusaxixa aalib ayuu markaa macnuu noqonayaa ardaygu waa inuu saxdaa wixii uu qortay maca shaykhi sheekha maciisa waa inuu saxaa sawaaun waxaa siman kaana ahaaya maca shaykhi asluhu asalkii uu ka yeerinaya xadiidka am ama ha cuskada sheekhu ahaaya ah, mid cuskanaya calaa xifdihi aw yuqaabila waa inuu saxdaa ardaygu xadiidkii uu qortay maca iqatin iqo waa inuu qortayani saxdaa maciisa iqadaasoo hayrihi asagaan ahayn aw yuqaabila waa inuu saxaa asagu ardaygu binafsihi naftiisa xagee buu ka saxanayaa calaa asli shaykhi sheekha asalka uu hayey aw farcin farc buu ka saxanayaa farcaasoo muqaabalin la qaabilsiiyey oo laga saxay calayhi calaa asli shaykhi laga ismaac alxadiii xadiidka maqashiintiisa huwa ismaacu waxaa weeyaan altaxdiiu bihi in xadiidkii lagu waramo oo xadiidkii la sheego wa sharuhu waxaa shari u ah taxdiidka an yakuuna shaykhu shaykhu waa inuu yahay yaqinan mid baraarugsan waqta alismaaci wakhtiga uu markaa wax maqashiinayo ardada u sheegayo waa inuu soo jeedaa waqta alismaaci wataxdiii way halkaasi taxdiii watiga uu xadiika sheegayo waa inuu markaasi soo jeedaa ayra mahuulin waa inuu yahay midaan mahuul ahayn oo aan ku mahuulayn bimaa yuhilu wax dhimaya ismaaciisa iyo maqashiintiisa ardada uu maqashiinayo wax dhimaya waa inuu markaa usan ku mashquulin wa an yakuuna waa inuu yahay adaa'uhu gudashada uu gudanaya xadiidka min aslihi asalkiisa uu soo qortay asagu alladii asalkaasoo samica fiihi uu maqlay oo axaadiista uu ku soo maqlay aw min farcin farac waa inuu ka taxdiiaayo xadiidka ka sheega faracaasoo muqaabalin laga saxay calayhi cala alasli fainahu waa inoo qoran fain weeye fain tacadara hadday suurtoobi weydo falyajburhu ha ku kabo bilijaazati ijaaza ha ku kabo ayib halkanna waxay culamadu inoogu sheegayaan wax loo yaqaano ismaacu alxadii waa ardaygu xadiistii uu soo qaatay inuu dadka u sheego weeyaan harina waxaa ah heekaas xadiika dadka maqashiinaya awalan waa inuu yahay qof yaqiin ah qof baraarugsan waa inuu yahay watiga uu xadiika sheegaya haduuba iska hurdaba waa sheekhba maqan yah muxuu marka wax maqashiin karaa ayib watiga xadiika uu sheegayo waa inuu soo jeedaa waa inuusan ku mashquulin ismaacaas uu wax maqashiinayo wax dhimaya xadiikaasi markuu sheegayo waa inuu ka sheegaya asalkii uu ka soo qaatay sheekhiisa waa inuu xadiika ka sheegaya ayib ama farac laga saxay yani markaasi asalkii sheekha laga saxay intaa hadduu heli waayo oo xadiidkii buu gudanayaa asal ma hayo ayib ama farac asalkii laga saxay lama hayo marka muxuu samaynaya marka intaa haddii la waayo muxuu samaynaya falyujbirhu bilijaaza axaadiitan uu sheegayo ha ku kabo ijaaza ha ku kabo oo markuu ardayga u sheego ha yidhaahdo waan ku ijaaeeyey waan kuu idmay inaad iga weriso taasuu ku xoojinayaa maadaama xoogaa khalal uu ku jiro khalalku xagee ka yimid kitaab aan saxnayn buu ka sheegay asalkii ma hayo ama farac buu ka sheegaya aan saxnayn wuxuu ku odhanayaa ardaygii markuu u sheegayo ajastu an tarwiya canii yani markaasi wixii aan kuu sheegay inaad iga wariso ayaan kuu idmay oo kuu fasaxay marka ijaazu ku kabaya ku xoojinaya alrixlatu fi alab alxadiii halkan culimadu waxay kaga hadlayaan rixlada iyo safarka loo safrayo dalabka xadiidka la dalbayo in loo safro wa hiya rixladu waxaa weeye tarku lawطaani in waddankii laga tago weeye litaxsiili maa shay in la xasiliyaa looga tegaya laysa aan ku sugnayn cinda raawi raawi agtiisa oo min almutuuni mutuun iyo walasaaniidi asaaniid bacda an yastawciba shardi waxaa weeye bacda an yastawciba markuu koobo xadiia ahli baladihi baladkiisa ahalkooda xadiikoodii markuu kooba wey waltakun ha ahaato cinaayatuhu dadaalkiisu bitakfiiri lmutuuni yani markaa inuu mutuunta badsado ha ahaato cinaayadisu mutuunta uu badsanayo agtara mid ka badan min ihtimaamihi inuu ku dadaalayo bitakfiiri asaaniidi asaaniidda inuu badsado ayib rixladu waxaa weeyaan in xadiidkii loo safro weeye oo qofku markaasi uu ka tago beledkiisii oo beled kale uu aado saa muxuu samaynaya wuxuu saa u samaynaya wuxuu doonayaa inuu soo qaato axaadiid iyo asaaniid beledkan aan ku sugnayn shardigu laakiin waxaa weeye marka beledkaas uu joogay cilmigii yaalla markuu qaato markaa kadib buu safraya imaam shaafici waatuu lahaa tagarab can alawطaani fii طalab اlculaa wasaafir fafi اlasfaari hamsu fawaa'idi soo waadix maaha yani hariib noqo buu leeh wadanka qariib ka noqo yani wasaafir oo safar taqarib can alawطaani wadanka qariib ka noqo fi alab alcula adoo markaasi culo iyo wax sarrayn adoo raadinaya wasaafir safar fafi lasfaari hamsu fawaa'idi safarka waxaa laga hela fawaid baa laga helaaya kaasu marka wuxuu tiriyey fawaa'iddii ayib marka waxyaala laga hela waxaa ka mid a ah fawaa'iddii qofku inuu markaa cilmi soo xasiliyo oo markaasi mashquulka intuu ka dhex baxo inuu tafaruq u helo cilmigii oo mashaaqishii markaasi uu ka nabadgalo cilmiga ka hortaagnaa culimmaduna yani marka waxa weeyaan aad bay u safri jireen daliil iyo markaasi adilo ayay leedahay waxaa ka mida ah adilada loo daliishanay rixlada yani nebiyullahi muusa calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam wuu rixlaystay wuu safray wuxuu u safray khadir inuu marka ka soo qaato cilmi ka soo qaato ayuu u safray saxaabadu way safreen cabdullahi bn unays yani markaasi wuxuu ka safray min madiina ilaa misra yani saxaabi kale min madiina yani markaasi ilaa makaanin baciid meel loo socdo shahar kaamil bay markaasi u safri jireen ayagoo markaa doonaya xadiid waaxid ayagoo doonaya lidalika alimaam alkhaiib albakhdadi raximah llah wuxuu qoray alrixla fii alab alxadiid wuxuu kaga hadlayaa amilo iyo tusaalayaal raggii safray oo rixlaystay oo cilmiga doontay oo beled ka tego beled kala aaday ayuu markaa tusaalayaal soo qaadanaya alrila fi alab alxadid buu kaga warramaya sheekhu haddaba wuxuu leeyahay culimadu waxay leeyihiin cinaayada dadaalkiisu waa inuu yahay inuu mutuun fara badan uu helo ayib limaada lianna mutuuntii fawaaidda ku sugan oo mutunta laga helayo iyo asaaniidda fawaaidda laga helayo waxaa badan mutuunta lanna matniga waa lagu camalfalaya waxaa samayn waxaa yani tarkiib iyo tarhiib iyo axkaam buu ka faa'idaya laakiin sanadku waa rijaal yani mujarad ah fulaan can fulaan can fulaan maadaama xagga fawaaidda mutuuntu ay faa'iido badan tahay ihtimaamkiis waa inuu ku badiya inuu badsado mutuun fara badan inuu qaybo oo xifdiyo oo xagga asaaniidda iyo markay noqoto mutuunta xagga mutuunta waa inuu u bataa inuu markaasi in badan u qaato wahiya rixladu waxaa weye tarku lawطaani waddanko laga tago weye litaxsiili maa shay in la xasriyo laysa cinda raawi raawi agtiisa aan ku sugnayn oo min almutuuni mutuun axaadii ah iyo walasaaniidi asaaniid ah bacda an yastawciba markuu koobay kadib xadiia ahli baladihi baladkiisa ahalkiisa xadiikoodii waltakun ha ahaato cinaayatuhu dadaalkiisu bitakhiiri mutuuni mutuunta marka uu ku dadaalayo uu badsanayo akara mid ka badan waltakun ha ahaato cinaayatuhu dadaalku ku dadaalayo bitakhiiri mutuuni badsado dadaalka uu ku dadaalaya ha noqoto akara mid ka badan min ihtimaamihi dadaalku ku dadaalayo bitakir asaniidi asaniid inuu badsado ataniifu fi xadii hada maal halkan waxay kaga hadlayan culimadu taniifka iyo taliifka xadiika la alifayo xadiikii la qorayo yajibu waxaa waajiba ah, calaa man lam yajid cidda aan helin min nafsihi yajiba waxaa waajiba dheh calaa man yajidu qofka helaya min nafsihi naftiisa almaqdarata karid iyo awood cala tasniif inuu wax alifo filxadiii xadiika inuu alifo qofka awood iyo kanaan u leh waxaa waajib ku ah alishtiaalu ishtiaal baa waajibka inuu ku mashquulo oo isku howlo bidaalika arrinkaasoo ah tasniif lxadii likay yajmaca suu u aruuriyo almutafariqa wixii kala tagsanaa wayuqariba uu soo dhoweeyo albaciida kii fogaa wayuwadaxa uu caddeeyo almushkila kii ishkaalka lahaa wayubayina uu caddeeyo almujmala kii la duuduubay ayb yajib waxaa kaloo waajiba anlaa ah. yaruja inuusan soo saarin anlaa yaruj inuusan ka bixin dheh musanifuhu musanifkiis inuusan ka bixin baa waajiba ah. miyadihi gacantiisa ilaa bacda tahdiibihi yani markaas markuu kala hufo mooyaane markuu kala hufo kadib mooyaane wa takraari nadari wa bacda takraari nadari iyo markuu ku celceliyo eegmada uu eegaya fiihi tasniifkaas walyakun ha ahaado taaliifuhu taaliifkiisu fii maa shay waa inuu ahaadaa shaygaasoo yacumu uu camimayo alixtiyaaju baahi ilayhi asaga loo baahan yahay miday baahidiisu caam ay tahay waa inuu yahy waxa marka uu qorayo wayakur uu badan yahay alintifaacu bihi in lagu intifaaco ayib halkanna waxay culamadu kaga hadlayaan cidda awood u leh yani markaa oo awoodi karaysa inay wax alifto waa in markaa ay yani isku mashquuliyaan arrinkaasoy wax alifaan leanna wuxuu noqonayaa kayd haddii ajar buu ka helaya wuxuuna soo gudagelayaa yani markaasi xadiikii arrimihii uu tilmaamayey ida maata alinsaanu inqaطa camaluhu ila min alaa waxaa ka mid a ah marka cilmun yuntafacu bih cilmi lagu intifaaco marka kitaabka uu qoray oo markaasi uu ka dhinto intuu nool yahayna ajar buu ka helayaa markuu dhintona ajar baa u soconayo cilmigaas lagu intifaacayo ayuu markaa noqonaya oo kutubta hadda la akhrisanayo culimmadii qore oo dhintay ajar baa u soconaya an waa yani markaasi waa cilmi marka kayd u ah cilmigaas laga faa'idaysanayo ayaga marka ajar bay ka helayaan ayib haddaba wuxuu tilmaamay waxay tilmaameen culimmadu maxaa wax loo alifaa asbaabu taaliif wax ka mid ah waxaa ka mid ah jamcu mutafariq wax kala tagsan isku keeno wax baciida in la soo dhoweeyo shay mushkila in la tawdiixiyo shay mujmala in la caddeeyo waxay yidhahdaan aqraad taaliif ama asbaab taaliif asbaabta wa loo alifo ilaa toddoba sabab bay sheegaan toddoba sabab ibnu xasm alظaahiri iyo ibnu khalduun iyo toddoba sabab ayaa wax loo alifaa qaar baa nadmiya waxay idhahdeen alaa faclaman ana ta'aaliifa sabcatun likulli labiibin fi nasixati khaalisin fasharxu liqlaaqin wa tasxiixu mukhطi'in wa ibdaacu xibrin muqdimin hayri naakisin wa tartiibu manhuurin wa jamcu mufaraqin watartiibu manhuurin wa jamcu mufariqin wa taqsiiru tawiilin wa tatmiimu naaqisin waxaa ka mid a asbaabta wax loo qoro shay muqlaq ah bimacnaa aan caddayn in la sharxo o wa tasxiixu mukhtiin mid khata ku dhacay in la saxo wa ibdaacu xibrin yanii ibdaac wax aan cid kaaga horray inaad adugu keento cusub wa tartiibu manhuurin wax kala daadsana inaad markaa tartiibiso habayso wa jamcu wax kala tagsanaa inaad hal meel isugu keento tartiib mansuur waxa weeyaan wax qornaa laakiin aan habaysnayn inaad habayso jamc mufaraqna waxa weya wax kala tagsanaa inaad meel isugu keento wa taqsiiru tawiilin mid dheeraa kitaab dheeraa inaad soo gaabiso wa tatmiimu naaqisi mid wax ka dhimanaayeen inaad dhammaystirto marka waxa loo yaqaana asbaabu taliif baa la yihahdaa marka culimmadu asbaabtii ayay wax ka mid inoo ishaarayaan kadib waxay tilmaameen culimmadu qof markuu kitaab qoro gacansa waa inuusan ka saarin waa inuusan yani markaasi gacanta waa inuusan ka bixin ilaa inuu markuu kitaab kala hufo oo aad u akhriyo mooyaane lanna culimadu waxay yidhahdaan qofka kitaab alifa wuxuu ka dhigan yahay qof caqligiisa soo saaray miiska soo saaray oo kale bimacnaa qofkan caqligiisa waxaa laga qiyaasi karaa kitaabka uu qoray sawaadix maaha kitaabka uu qoray sheekha la yidhahdo saalix yani markaas saalix ala shaykh waa sheekh markaasi yani wasiir awqaaf sacuudiya sheikh weyn weeyaan culimada waaweyn ka ah. wuxuu leey kitaab baan qoray markaasa waxaan u bandhigay sheekhaygii sheekhaygii la odhan jiray maxamuud shaakir baan tusay buu yidhi markaasa wuxuu ugu yidhi saa intuu u eegay waxaan waa ciyaar bu ugu yidhi buu yidhi waa nin kasta soo qortay oo markaa soo diyaarisa soo waadax ma marka eh, waxaa laga yaaba wax adiga kula fiican oo kula sarreeya in markaas marka cid kale ay eegto inay markaa ku qosasho sheekh la ydhaha cabdikariim alkhudayr oo ka mid ah culimada hadda nool wuxuu leeyahay tacliiqaad ayaan waxaan ku qorqoray buu yidhi kitaabka fatxulbaariga xilli hore xilli dambaan eegayba wixii aan qorqoray wixii aan ku qorqoray markaasa aan qoslay buu yidhi waxaasaa qorta soo waadix ma wahaakada marka yani qofku mahmaa uu cumrigii sii koro oo cilmigu ku sii jiro waxbaa usoyani u caddaanaya aan horay markaa ugu caddayn marka qofku soo saara asagooon kala hufin oon si fiican u eegin oo markaasi culimadan waxay yidhahdaan cilmiga markuu ku dhex jiro bacda yani alaaiina caaman waa inuu tasniif bilaabaa markaasuu noqon karaa tasniifkiis mid markaa wax laga faa'iido yajibu waxaa waajiba calaa man yajidu qofka helaya min nafsi nafsi almaqdarata karaan calaa tasniifi uu karayo inuu wax alifo filxadiii xadiidka waxaa waajibka ah alistiqaal inuu ku mashquulo bidalika tasniifkaasi likay yajmaca suu marka u jamciyo almuftariqa wixii kala tagsanaa wayuqariba usoo soo albaciida kii markaasi fogaa wayuwadaxa uu caddeeyo almushkila kii markaa mushkilka ahaayoo kii yani ku dhehgelmaya kuwa la midkaa wayubayin marka uu caddeeyo almujmala kii duuduubna wa anlaa yakhruja waxaa waajibka anlaa yakhruja inuun soo saarin anlaa yakhruja musanifahu alaa yaruja inuusan ka bixin musanifu waxa uu sanifay inuusan ka bixin baa waajiba miyadii gacantiisa ilaa bacda tahdiibihi markuu kala hufa kadib mooyaane wa takriiri nadari fiihi ishana uu ku celceliyo bimacnaa aad u akhriyo walyakun ha noqdo ha ahaado taaliifu taaliifkiisu fii maa shay yacummu alixtiyaaju ilayh baahida loo qabo ay caam tahay wax aad loogu bahan yahy waa inuu qoraa wayakur intifaacu bih ay badan tahay intifac lagu intifaacayo lidalika kutubta qaarkood marka la qoro lasoo saaro markiiba waa la kala boobaya kutubta qaarkoodna marka lasoo saaro ciduma qaadanayso anwaacu tasniifi tasniifka noocyadiisa axaadiista la qoray anwaac bay tahay yani anwaac bay u qaybsamaysaa marka noocyadii ayay markaasi inoo sheegayaan culimmadu ko waxaa ka mid a ah aljawaamic jawaamic baa ka mid ah aljaamicu jaamicu kullu kitaabin kitaab kasta weeye kitaabkaasoo yakuunu jaamican ahaanaya mid kulminaya liaxaadii alcaqaa'id axaadiistii ka warramaysa caqiidada walaxkaam wa axaadii alaxkaam axaadiistii ku saabsan axkaamta wariqaaq axaadiistii ku saabsan raqaa'ida raqaa'iqdu waa yani markaasi waxay ku saabsan in markaa qofkii la jeclaysiiyo aakharo adduunyada markaasi yani markaasi la necbaysiiyo axaadiista noocaasa ayaa waxaa la yidhahdaa alraqaa'iq ayb liaxaadiis alcaqaa'idi walaxkaam wariqaaq wa aadaabi alakli wa axaadiis aadaabi alakli ee axaadiista ku saabsan aadaabta cunidda washurbi cabitaanka wasafar axaadiista ku saabsan safarka iyo axkaamtiisa walqiyaam walqucuud istaagga iyo fadhiga axkaamta ay leeyihiin axaadiista ku saabsan watafsiiri tafsiirka wasiyar siirada wataariikh iyo taariikhda walfitan iyo fitanka waxyaalaha akhir zamaanka dhici doona walmanaaqib fadaaisha cid gaara loo sheegayo wlmaaalib dhaleecaynta ama ceebaha cid loo sheegayo aalia mil jaamic asaxiix imaam buhaari oo kale weyaan jaamic waxaa la yihahda waa kitaabkaas arimahaasi kulansanaya sideed arimood waa inuu kulansadaa kitaabka aljaamic la yihahdo sideed arimood waa inuu kulansadaa sideedda arimood laba bayd bay ku nadmiyeen wuxuu yidhi aljaamicu aladii xawaa manaaqiban wasiyara wafitanan waadaban tafsiran ariqaaqa walcaqaa'ida wathaamin alaxkaamu khud nilta alhudaa marka arrimaha waa inuu kulansadaa almanaaqib alsiyar alfitan alaadaab altafsiir alriqaaq alcaqaa'id alaxkaam waxaa loo yaqaana aljaamic baa la yihahdaa sida jaamic imam albukhari raximah allahu tacaala oo kale aljaamicu jaamicu kullu kitaabin kitaab kasta weeye kitaabkaas yakuunu ahaanaya jaamica mid kulminaya liaxaadiis alcaqaa'idi ayuu kulminaya axaadiistii ku saabsane caqiidada walaxkaami wa axaadiis alaxkaam wariqaaq wa axaadiis alriqaaq wa aadaab alakli axaadiistii ku saabsanayd aadaabta akliga washurb iyo cabitaanka wasafari wa axaadiis aadaab asafar wa axkaami safar ayuu marka kulansanaya axaadiistii ku saabsanayd axkaamta iyo aadaabta safarka walqiyaam walqucuud fadhiga iyo istaagga yani axaadiistii ku saabsanayd iyo aadaabta fadhiga iyo istaagga aymarkaasi ayuu kulminaya wtafsiir wasiya tafsiirka iyo siirada taariikhda wfitan iyo fitanka fitankuna wixii dagaalada dhici doona akhir zamaanka dadkuna islayn doonaan wahaakada wlmanaaqib iyo markaa ammaanaha ammaano cid la ammaanayo oo fadli gaara loo sheegayo wlmaaalib in la dhaleeceeyo cid gaara wadalika mil jaamic asaxiix waa sida jaamic saxiix alimaam bukhari oo kale almasaanid ka labaad nooca labaad waxa wey masaanid baa la yidhahdaa almusnadu kulu kitaabin kitaab kasta weeye marwiyaatu kuli saxaabiyin saxaabi kasta wuxuu soo wariyey calaa xidatin si gooni ah ayaa loo arooriyey min hayri taqyiidin asagoon lagu qaydayn axaadiistaasi min hayri taqyiidin iyadoon lagu qaydaynin bisixati alxadiidi xadiidkaas inuu saxiix yahay wa xusnihi inuu xasan yahay walaa bimunaasabatin libaabin asagoon loo eegaynin munaasabo baab gaara ula leeyahay wanaxwi wax la mid ah wadalika ka musnadi alimaam axmed bn xambal oo kale weye horaan u soo marnay axaadiistii si gaara u sheegaya yani e, kitaab kasta oo saxaabi kasta axaadiistii uu soo wariya si gaara u sheegaya ayaa musnad la yidhaahdaa ka saddexaad waxa wey almacaajim qismiga saddexaad waxa weya almacaajim almucjamu kullu kitaabin kitaab kasta weeye oo tudkaru fiihi la sheegaya alaxaadiiu axaadiita baa la sheegaya lakin waxaa lagu sheegaya calaa tartiibi shuyuukh shuyuukhda tartiibkooda waalqaalibu fiihi yani sida qaalibka waxa weeyaan altartiibu calaa xuruuf alhijaa xuruufta alifbaaga in markaa lagu tartiibiyo kalmacaajim aaa liabaraani waa sida saddexda mucjama uu leeyahay imaam abaraani alkabiir iyo alawsat iyo asahiir marka mucjamku wuxuu noqonayaa ninbaa shuyuukh fara badan buu leehay sheekh baa wuxuu leehay shuyuukh fara badan sheekh kasta axaadiis buu ka wariyey kan laba boqol buu ka wariyey kaa shan boqol buu ka wariyey kaa kun buu ka wariyey muxuu samaynaya marka culimmadaas ayaa wuxuu u kala hormarinayaa magacyahooda say u kala horreeyeen wuxuu ku bilaabayaa yanii sheekha magaciisu uu alif ka bilaabanayo wuxuu ku xujinayaa axaadiitii sheekhi magaciisu ba uu ka bilaabanayay maalan anas oo maalan sheekh u ah cala sabiil miaal wuxuu wax ka wariyey maalan abaraani sheekh lida anas maalan anaskaas wuxuu ka wariyey boqol xadii markaase wuxuu sheegayaa anas intuu cimaan ka dhigto ba wuxuu sheegaya axaadiistii anas uu ka wariyey waa sheekhiisii sheekhiisa labaad maalan waxa la hahda bashiir bashiirna wuxuu ka wariyey Eh, kun xadii bashiir buu ku xujinaya wuxuu sheegaya axaadiitiisii waxaa ku xiga maalan sheekh la yidhahdo maalan yani xasan axaadiiu ka wari wahaakada marka calaa tartiibi mucjam shuyuukhdiisiba wuxuu u tartiibiyey calaa tartiibi almucjam markaasaa sheekh kastaba axaadiisu ka wariyay ayuu markaa sheegaya marka waxaa loo yaqaana kitaab almucjam baa la yidhaahdaa mucjamna waxaa loo leeyahay inta badan macaajim waxaa loo isticmaalaa kutubta luqada iyo hariibka laga baaro kelmadaha adag laga baaro maxaa mucjam loogu bixiyey lanna eh, waxaad ku baaraysaa xuruuf ulmucjam alif ba ta saasay ku socdaan eh, kelmaduhu kanna waa sidii oo kale xuruufta culimmadii uu ka warinayey ayuu markaa calaa silsilati yani wuxuu ka dhigay xuruuf ilmucjam buu ka dhigay almucjam mucjam kullu kitaabin kitaab kasta weeye oo tudkaru fiihi la sheegaya alaxaadiiu axaadiista baa la sheegaya see loogu sheegaya calaa tartiibi shuyuukh shuyuukhdaa marka hore la tartiibinaya kii alif ka bilaabanayey kii ba kii ta kii ta sidaa marka loo tartiibiyo ayaa markasta e, wuxuu ka bilaabayaa sheekh ugu horrey intuu ka wariyey buu sheegaya kii ku xiga intuu ka wariyey wahaakada wاlhaalibu fiihi sida badanna waxa weeyaan atartiibu in loo kala hormariyo calaa xuruuf اlhijaab culimmada laftooda waxaa loo kala hormarinaya sida xuruufta u kala horayso oo maalan axaadiistan uu ka wariyey maalan sheekha yaasiin la yidhahdo cala sabiil miaal iyo sheekha la yidhahdo maalan e, shaakir keebaa markaa horaynaya shaakir baa horaynaya lanna shiin iyo yaa shiin baa horeeya wahaakada wlhaalibu fiihi sida haalibka waxa weye atartiibu in loo kala hormayo calaa xuruuf ilhijaa'i xuruufta alifbada kalmacaajim aaa saddexda mucjam oo kale weeyaan liabaraani yani marka uu leeyahay abaraani sulaymaan ibnu ayuub ayaa magaciisa la yihahdaa ayib alcilal nooca afraad waxa wey alcilal wahiya alkutub aljaamica ee ayay munaadaroodeen marka doodii way ismari waayeen waa laba ninoo labadaba xufaada wey marka lasmari waaye xadiika laisku mari waayey ayaa wuxuu yidhi jucaabi waxaan hayaa bu xadii aadan haynin ayaan hayaa bu yidhi markaasa wuxu xadika ii sheeg muxuu yhi xadiidku sanadkii buu tiriyey oo wuxuu yidhi hebel baa ii sheegay hebelna hebel baa u sheegay xadiidka adigu ma haysid buu yidhi markaasa wuxuu yidhi ninka aad ka warisay magaciisibuu sheegay kii ku xigayna magaciisibuu sheegay sulaymaan ibnu ayuub buu yidhi wuxuu yidhi ninkaad ka warrayso ninku ka warni waaba anigaba fakhudha minii caaliyan bi aniga iga qaado isagoo sarreeya sawaadix maha fasakat waa aamusay baa yidhi khalaas halkaasuu kaga raayay waxaa la joogay nin madax ah ayaa la joogay markaasaa wuxuu yidhi waxaan tamaniyey inta layga qaado xilka dowladda aan noqdo sidaas sulaymaan ibnu ayuub u farxo kale aan u farxo baan jeclaan lahaa buu yidhi marka nin xifdi badan buu ahaa wuxuu sheekhu yii raximah llahu nooca afraad waxaa weye waa cilal weeye wa hiya iyaduna alkutub aljaamica waa kutubta kulminaysa lilaxaadii almacluula axaadiista cilada ay ku sugan tahay ayay markaasi ayay jamcinaysaa wa hiya iyaduna alkutub weeye aljaamica kulminaysa lilaxaadiii almacluula axaadiista cilada ay ku sugan tahay maca bayaan cilaliha iyadoo markaa la caddaynaya ciladeedii wa miman sanafa fii hada nowc noocan culimada wax ka alifa waxaa ka mid ah kitaabka markaasi darquni ayaa marka ugu waasacsan ugu ballaaran alhamis waxa weye alajza nooca shanaad waxa wey ka mid ah anwaacda taliifka xadika waxa wey alajza aljuزu jusku maa mid weeye yujmacu fiihi lagu kulminayo axaadiiثa rajuli waaxidin hal qof axaadiisda lagu kulminayaa sawaءn kaana min aلصaxaaba qofkaasi ha ahaado صaxaabi aw man bacdahum ama ha ahaado cid ka dambaysa saxaabada aw an yadkura fiihi alaxaadiiث almutacaliqa ama ha ahaado mid sheegaya axaadiistii ku saabsanayd bimawduucin waaxid ka juزءi rafci اlyadayni fi الصalaaة waa sida juska ku saabsan yani markaa rafcu اlyadayni in gacmaha sare loo qaado fi salaati salaada wa juz alqira'a khalfa alimaam waa juska ku saabsan ama kitaabka ku saabsan alqira'a khalfa alimaam yani axaadiista ku soo aroortay ayuu jamcinaya kilaahuma lilimaam albukhaari baa iskale labada kitaabba yani alajza waa nooc ka mid ah anwaacda taaliifka xadiika weeyaan marka juz wuxuu noqonaya waa alajza waa jamac mufradkuna waa aljuz weeyaan juz marka wuxuu noqonaya in lagu kulmiyo waa kitaab kulminaya axaadii yani marka mawduuc mucayana ka hadlaya mawduuc mucayana sida sheekhu tusaalaha uu noo tusaaleeyey rafculiyadayn axaadiistii ku saabsanayd ayuu imaam albukhari raximah llahu tacala hal kitaab ka sameeyey Eh, alqira'a khalfa alimaam in eh, la akhriyo qirada imaamka gadaashiisa axaadiistii ku saabsanayd buu hal kitaab yani markaas ku arooriyey kitaabka noocaasa marka waxa la ohanayaa juz baa la ohanayaa xadmigiisuna waxay dhahan culimmadu waa toban warqadood taqriiban meelahaas ayuu noqonaya toban warqadood oo kale eh, ilaa labaatan beyj taqriiban ayuu noqonayaa marka aljuz magacaas ayay markaa culimmadu u yaqaanaan aljuz hadday yidhaahdaan macnaheedu waxa weeyaan waa kitaab kooban kitaabkaas oo yani markaas axaadii hal qof uu leeyahay ama hal saxaabi uu leeyahay ama hal taabici uu leeyahay ama eh, taabicu taabici uu leeyahay ayaa lagu aruurinaya axaadiistaasoo marka hal mawduuc ku saabsan juz baa loo yaqaanaa aljuzu maa xadii maa kitaab weeye yujmacu fiihi lagu kulminayo axaadii rajulin waaxid hal nin axaadiistiisa lagu kulminaya sawaan kaana waxaa siman sawaan mustawin waxaa siman kaana ahaaya rajulkaasi min asaxaaba ahaaya oo maala haddii axaadiiu anas ibnu maalik hal meel lagu aruuriyo kitaabkaas maxaa laodhanaya juz baa laodhanaya ayib aw man bacdahum ama cid markaasi saxaabada ka hoosayso taabiciintii oo kale ayib axaadiis uu soo wariyey maalan saciid ibn musayib baa waxaa lagu aruurinaya fii mawdicin waaxid marka waxa laohanaya hada juz jumica fiihi axaadiid saciid musayib aw an yudkara waa in la sheegaa fiihi alaxaadiid almutacaliqa axaadiid ku saabsan bimawduucin waaxidin hal mawduuc marka waxay ku kala duwan yihiin hal saxaabi haddii la aruuriyo axaadiistiisa way iskhilaafi karaan oo mar yani qayb ka mid a axaadiistaasi waxay ku saabsanaan karaan fi الsalaa wa fi الطahaara wa fi الzaka wa fi اlxaj laakiin marka la yidhaahdo mawduuc waaxid uu ku saabsan yahay markaas waa ka duwan yahay aw an yudkara waa in la sheegaa fiihi ay fi اljuz alaxaadiiث almutacaliqa axaadiistii ku saabsanayd bimawduucin waaxidin wadalika juz rafci اlyadayn waa juska laga qoray yani gacmaha in sare loo qaado fi الsalaa wajuz alqiraa'a khalfa alimaam waa juska ama kitaabka ku saabsan yani axaadiidta ku soo aroortay imaamka gadaashiisa in markaasi qur'aan la akhriyo kilaahumaa lilimaam albukhaari baa iskale nooca lixaad waxa weye alaraaf qaala fi tadriib tadriibka wuxuu ku yidhi imaamu siyuuda tadriib raawiga sharxu taqriib nawowi atasniifu tasniifku cala alaraafi araaf wax lagu sanifo kuwa an yudkara waa in darafkii addaallu tusinaya calaa baqiyatihi ay baqiyat alxadiid tusinaya wa tujmac asaaniiduhu waa in la jamciya asaaniiddiisa yani markaasi xadiidkaasi darafka laga sheegay imaa mustawcaban xaaluu yahay mid markaasi la istaycaabayo oo xadiidkaa duruqda ku soo arooroo dhan baa la sheegaya aw muqayadan ama lagu qaydayo bikutubin makhsuusa kutub gaar ah wadalika tuxfat alashraaf oo kale weeyaan bimacrifati alatraaf tuxfat alashraaf bimacrifati alatraaf oo uu leeyahay lilxaafid abilxajaaj almizi waa shaykh imaamu ibnu kaiir saaxibu tafsiir weeyaan ayib araaf wuxuu noqonayaa xadiidka baa araf laga sheegaya maala inama alacmaalu biاniyaat waa araf ka mid xadiidka markaasa waxaa la sheegayaa xadiidkaasi inta sanadu ku yimid baa la sheegaya sanadkaasuu ku yimid kaasuu ku yimid kaasuu ku yimid kaasuu ku yimid wahaakada marka alaraaf baa loo yaqaanaa xadiidkii maala bunaya alislaamu intaasaa la sheegaya ama man axdaa fii amrina haada kasta waxaa la tirinaya xadiikaasi inta sanadu kuso arooray marka cala in loo sardiyo asaaniiddii oo dhan way dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta in la yidhaahdo kutubta uu ku soo arooray qayb ka mid ah asaaniiddoodii baan sheegaynaa maalan tuxfatu ashraaf oo kale xadiidka markuu arafka sheego wuxuu soo aroorinayaa asxaabu kutub sita labada saxiixayn iyo sunanka asaaniidda uu ku leeyahay xadiikani ay markaasi ayuu soo arorinaysaa xaafid almizi iyo kuwa markaa lawaaxiqda u ah sida markaasi maraasiisha ibn abi daawuud oo kale muqadimad saxiix muslim oo kale camal yowm leyla oo marka uu leeyahay imaam nasaai wahaakada qaala fi tadriibi tadriibraawigu wuxuu ku yidhi imaam suyuuطi atasniifu cala alaraafi in wax lagu alifo araafta huwa waxaa weeye an yudkara arafkii addaallo tusinayey calaa baqiyatihi ay baqiyat alxadii wa tujmacu waa la jamcinayaa asaaniiduhu asaaniidda xadiidkaasi imaa mustawcaban in markaasi la koobayo oo istaccaab lagu samaynayo sanad kastoo xadiidka uu leeyahay ayaa meesha laisugu keenaya aw muqayadan ama inuu noqdo mid markaa lagu qayday bikutubin makhsuusa waxaa la odhanayaa kutubtaas uu ku soo aroray kitaab hebel iyo kitaab hebel asaaniidda ugu soo arooray ayaa markaasi lasoo aruurinaya ka alashraaf macrifat alatraaf lilxaafid abiاlxajaaj almizyi nooca toddobaad waxa weye almustadrakaat almustadraku kullu kitaabin kitaab kasta weeye oo istadraka fiihi ama istudrika fiihi lagaga daba tegey maa faata wax ka tegey saaxiba kitaabin aakhar kitaab kale ciddii iska lahayd maagaasoo calaa sharihi shardigiisa ahaaday wadalika mustadrak abi cabdilahi alxaakim oo kale weeye mustadakaat waxaa la yidhaahdaa waa kitaab markaasi waxaa loo qoray sheekh ka horreeyey kitaab uu qoray waxyaalihii ka tegay baa laga dabageynaya waa sida kitaabkanoo kale xaakim oo wuxuu ka dabategayaa uu ka dabageynaya axaadii bukhaariya muslim markay qoreen labadoo saxiix iyo wuxuu leeyahy waxaa jirta axaadiid fara badan oo ay ka tageen baa jirta marka axaadiid baan ka dabageynaya buu leh laakiin wax badan baa markaa ka aldamay laakiin wax badan baa ka aldamay culimadu waxay leeyihiin yani waxa u nabadgalay iyo waxa markaasi aan u nabadgelin yani intaan u nabadgelin markaasi ayaa fara badan culimmada qaarkood waxay u sheegeen markaasi waxay u sheegeen cududaar waxay yihahdeen marka hore sheekhu waa jimciyey kitaabka marka wuxuu doonayey inuu kala hufo isagoon kala hufin baa marka geeridu u timid kaasuu dhintay soo waadix marka waxaa loo yaqaanaa kaasoo kale mustadrak baa la yihahdaa mustadrak cala saxiixayn buu u bixiyey mustadrak ala saxiixayn iska dhaaf inuu saxiix yahay axyaana wuxuu sheegayaa axaadiis mawduucu sheegayaaba xadiis mawduuc ayuu sheegaya wاlkadib اlmukhtalq masnuucu calى الnabi fadalika اlmawduucu xadiis mawduuca wuxuu leeyahay bukhaariya muslim inay soo saaraan bay ahayd sawaadix ma marka culmad waxay dhaheen tasaahul baa ku sugan tasaahul baa ku sugan almustadraku kulu kitaabin weye istudrika fiihi ama istudrika eh, fiihi looga daba tegey maa faata wax ka tegay saaxiba kitaabin aakhara kitaab kale cid iska leh Eh, maagaasoo calaa shardihi ahaaday sheekhaa shardigiisa wadalika musnad abi cabdilahi alxaakim oo kale weeye nooca toddobaaddeedaad waxaa weeye almustakhrajaat almustakhraju kullu kitaabin kitaab kasta weeyaanoo eh, yukharaju fiihi lagu soo saarayo axaadiiu kitaabin aakhar waxaa lagu soo saarayaa kitaabkan axaadiitiis biasaaniida saxiixatin asaaniid saxiixa lagu soo saarayaa asaaniiddaasoo min hayri ariiq saaxib alkitaab aan ahayn kitaabka ninkii lahaa dariiqiisa ayrkeed yani hayrkiisa wayajtamicu macahu wuxuu kula kulmayaa saaxib almustakhraj fii shaykhihi ay fii shaykhi saaxib alkitaab kitaabka uu mustakhraj ku samaynayo ninka iskale shaykhiisuu kula kulmayaa aw fii man fawqahu ama cid ka sarrayso min rijaali yani markaas ruwaadda ah ka mustakhraj abi nucaym alasfihaani cala saxiixayn uu ku sameeyey yani mustakhraj waxaa la yidhaahdaa waa kitaab sheekh baa maalan kitaab qoray waa bukhaari oo kale nin ka dambeeyey baa wuxuu ku samaynaya mustakhraj marka mustakhraj muxuu noqonayaa axaadiistii buu sheegaya axaadiistii bukhaari uu sheegay ayuu sheegaya laakiin sanadku garab maraya sanadki mid aan ahaynba intuu yani la yimaado baa wuxuu kula kulmayaa bukhaari sheekhiisu kula kulmayaa ayib maalan bukhaari wuxuu ka wariyaa qutayba qutaybuu ka wariyaa marka abu nucaym sanadkii bukhaari ma maraya sanad kaluu maraya sanad kale ayuu marayaa sanadka kale markuu maro bukhaari wuxuu kula kulmayaa sheekhiisii oo ah yani qutaybuu kula kulmaya marka waxaa loo yaqaanaa almustakhraj baa la yidhaahdaa almustakhraj ayaa la yidhahdaa waxaa kaloo suurtagala inuu kula kulmo shaykhu shaykhihi sida maalan alqacnabi oo kale inuu kula kulmo cabdullahi ibn samt alqacnabi inuu kula kulmo oo shaykhu shaykhihi ah ayaa suurtagal ah marka kaasna waxaa loo yaqaana almustakhraj baa la yidhahdaa almustakraju mustakraj kullu kitaabin weeye kitaab kasta oo yukharaju fiihi lagu soo saarayo axaadiiu kitaabin aakhar kitaab kale axaadiitiisa biasaaniida baa lagu soo saaraya saxiixatin sax ah laakiin min hayri ariiqi saaxib alkitaab kitaabka ninka iskale ariiqiisi iyo sanadkiisii sanad ahayn bu asagu maraya laazim sanadka waa inu ku khilaafa ayb wayajtamicu maahu wuxuu kula kulmaya maahu ay maa man maca saaxib alkitab fii shaykhihi shaykhiisa oo bukhaari oo kale muxuu kula kulmayaa qutayba aw fii man fawqahu cid ka sarraysa oo min arijaal ruwaadda ah wuxuu kula kulmayaa shaykhu shaykhi oo ah maalan qacnabi ah ama cid ka sarraysa sida maalik oo kale ayuu kula kulmayaa ka mustakhraj abi nucaym alasfihaani calaa saxiixayn lagu sameeyey haada alamru hada arrinku waa saase wlmustakhrijuuna kuwa yani mustakhrajaadka iska leh lam yaltazimuu iskumaysan laazimin haaliban fi lhaalibi sida haalibkaa fii matni alxadiii xadiidka matnigiisa iskumaysan laazimin lafda alkitaabi kitaabka lafdigiisa inay maraan kitaabkii almukharaja calayhi yani markaasi mustakhraj ay ku samaynayeen bal rawowhu way warinayaan bialfaadin alfaad bay ku warinayaan alfaaddaasoo waqacad lahum ayaga u sugnaatay xaggee oga sugnaatay min shuyuukhim shuyuukhdoodii maca mukhaalafati lialfaadi alkitaabi iyadoo lala qabo inay maca almukhaalafati lala qabo maciisa ay khilaafayso alfaadaasi lialfaadilkitaabi kitaab alfaadiisa kitaabkii almukharaja calayhi yani markaasi mustakhraj lagu samaynayey lidaasaa darteed laa yajuus ma bannaana an tuczaa in la nisbeeyo alfaad in la nisbeeyo ayib lidaa laa yajuus ma bannaana an tuczaa alfaadun alfaad in la nisbeeyo alfaad alxadiii almawjuuda alfaadda xadiidka almawjuudi fi lmustakhraji yani markaas joogta mustakhrajka in loo nisbay ma banaana ila kitaabi mustakhraj calayh kitaabka mustakhrajka lagu sameeyey ilaa an yacrifa in markaasi ama ilaa an yucrafa in la ogaado mooyaane itifaaquhumaa fi lafdi lafdiga inay iska waafaqeen halkan waxay u jeedaan culimmadu nimanka mustakhraj ku sameeyey kitaab kale iskumaysan laazimin haaliban lafdigii uu bukhaari maray ama muslim maray inay sheegaan iskumaysan laazimin ayib bal waxaa suurtagalah alfaad kale oo marka ayagu ay ka maqleen culimmadoodii inay sheegaan oo uu yidhaahdo anigu sheekhayga lafdigaasaan ka maqlay lafdiga uu ka maqlay wuxuu khilaafsan yahay lafdigii bukhaari uu ku sheegay kitaabkan mustakhrajka ku samaynayo lafdiguu isticmaalay iyo maxaa iskhilaafsan ninkan mustakhrajka samaynaya sheekhiisii wuxuu ka maqlay baa iskhilaafsan haddaba marka maraya marka wuxuu marayaa kii sheekhiisuu ka maqlay ayuu marayaa ayib mar sidaa hadday tahay oo ay isku khilaafayaan alfaadii oo laazim aysan ahayn saaxib almustakhraj inuu waafaqo yani kitaabka uu ku samaynaya mustakhrajka alfaadii uu isticmaalay sheekh wuxuu leeyahay ma bannaana in lafdi loo nisbeeyo mustakhrajka ku sugan in loo nisbeeyo ma bannaana kitaabkii mustakhrajka lagu samaynayay oo maalan hadduu asagu ku soo wariye lafdi inama alacmaalu binniyaat hadduu si kale ku soo wariye asagu oo lafdi kale u isticmaalay abi nucaym ma bannaana in la yidhaahdo rawahu albukhaariyu ma bannaana maxaa loo odhan waaye lanna alfaaddi baa iskhilaafsan sooma alfaaddi baa iskhilaafsan goormaa la odhan karaa rawahu lbukhaari waxaa la odhan karaa haddii la ogaado lafdigii bukhaari uu isticmaalay iyo lafdiga abi nucaym uu isticmaalay inay siman yihin o isku mid yihiin laakiin haddii abi nucaymna sheekhiis uu wax ka maqlay oo lafdi uu isticmaalay bukhaarina lafdi uu isticmaalay labada lafdi yani ay iskhilaafaan xaalka noocaasa yani markaasi lafdigii adoo soo saaraya adoo sheegaya lafdiga abu nucaym uu ku sheegay mustakhrajka iskama ohan kartid ma ohan kartid waxaad ohanaysaa yani markaa dakarahu abu nucaym fi lmustakhraj baad ohanaysaa laakiin hadday iswaafaqsan yihin ood og arrinkaasi yajuuzu laka asagoo ku sugan mustakhraj waxaad ohanaysaa rawahu lbukhaari ayb haada wlmustakhrijuuna nimanka mustakhrajka samaynaya lam yaltazimuu iskumaysan laazimin haaliban fi lhaalibi fii matni alxadiii xadiidka matnigiisa iskumaysan laaziminin lafd alkitaabi muwaafaqata lafd alkitaab inay waafaqaan kitaabka lafdigiisa kitaabkii almukharaja alayhi kitaabka yani markaas istikhraaj lagu samaynayey ayib ama almukharaj alayh lagu soo saaray xadiidka bal rawahu way wariyeen asxaab almustakhrajaat hada eh, alamru hada arrinku waa saas walmustakhrijuuna nimanka mustakhrajka samaynaya lam yaltazimu iskumaysa laazimin haaliban fi lhaalibi sida haalibkaa fii matni alxadiidi xadiidka matnigiisa lafdalkitaabi kitaabka lafdigiisa inay waafaqaan kitaabkii almukharaji lagu soo saaray yani alayhi korkiisa xadiiska yani markor lagu sheegay bal rawaahu way wariyeen asxaabu mustakhrajaat bialfaadin bay ku wariyeen alfaaddaasoo waqacad lahum ayaga u dhacday min shuyuukhihim shuyuukhdood xaggooda oga dhacday bimacnaa ay ka maqleen oo oga sugnaatay maca almukhaalafati lala qabo alfaadaas inay khilaafsan tahay lialfaadi alkitaabi kitaabka alfaadiisa kitaabkii almukharaja calayhi yani markaasi takhriijka lagu sameeyey lidaa saa darteed laa yajuusu ma bannaana an tucza in la nisbeeyo alfaadu alxadiii almawjuudi xadiidka yani markaasi jooga alfaadiisa fi lmustakhraji mustakhrajka yani markaasi xadiidka ku sugan mustakhrajka in la nisbeeyo ma bannaana ila alkitaabi almustakhraji calayhi kitaabka mustakhraj lagu samaynayo bukhaari oo kale ama muslim oo kale in loo nisbeeyo ma bannaana xadiidka abu nucaym uu ku sheegay mustakhrajkiisa ma odhan kartid rawaahu rawaahu yani marka albukhaariy ma odhan kartid ayib ilaa an yucrafa in la ogaado mooyaane itifaaquhumaa inay iska waafaqsan yihiin labada lafdi itifaaquhumaa labada kitaab inay iska waafaqsan yihiin fi lafdi xagga lafdiga oo mustakhrajka calaa saxiixayn abu nucaym uu leeyahay iyo markaasi saxiixbukhaari inay iswaafaqsan yihin in la ogaado mooyaane in markaa loo nisbayo cala itlaaq ma bannaana halkaa inoo joogo wallah aclam